بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى baabu الnahyi can اlintibaadi fi اlmusafati wاddubaa'i wاlxantami wاlnaqiir wuxuu ku saabsan yahay annahyu nahyi la iska reebay oo la iska nahiyey can اlintibaadi in sharaabka lagu shubto oo lagu qoysto fi اlmusafati weelasha ziftiga la mariyey waddubaa'i <clears throat> iyo weelasha bocorka ama katiidka laga sameeyey ubada waalxantami iyo ashuumada dhoobada laga sameeyey iyo waannaqiiri haanta geedka timirta salkeeda laga qoray wa bayaan caddayna waa ku saabsan yahay annahu arrinkaasi iyo nahyiga weelashaa la diiday in sharaabka lagu samaysto lagu shubto mansuukhun in la nasakhay wa annahu xaalku inuu yahay alyowma maanta xalaalun xalaal maa lam yasir hadduunan ahaanin muskiran mid dadka waalaya oo sharaabkii wax muskirah oo maskaxdii qofka iyo sarqaaminaya haddaynan ahayn marka wuxuu soo wadaa xadiista ku imaan doonta weelashaa uu sheegay turjumada lagu sheegay markii hore ilan khamradu waxay ahayd wax caadal ah oo dadku ay isticmaalaan ma'luufoo dadku dhaqan ay u tahay aan laisku ceebaynin inta badan markii la nahiyo oo la xarimay ayaa waxaa la raaciyey wasaa'ishii iyo waddooyinkii khamrada ku gaadhsiin karay oo dhanba iyo wax allaala wixii sahli kara qofka isagoon ogeyn inuu khamro ku dhaco oo maandooryo uu ku dhaco weelasha marka lagu shuban jiray sharaabka ama timirta ama cinabka waxyaalaha noocaas oo kale laga sameeyo dhulkuna dhul wuxuu ahaa kulul buu ahaa waa dhul kulul xijaas xilliyaha qaar weliba sii daran weelashana waa weelal adag wixii marka sharaab aho lagu shubo xaraarada iyo kuleelka darteed ayay dirba waxaa degdegaya inay sharaabku isbedelo oo khamro isku bedelo ayaa sahlan oo fudud maalin ama laba maalmood kadibba khamru noqon karaa marka min baab sadul daraa'ic wax allaala wixii waddo oo ku gaadhsiin kara shayga xaaraamta ah inaad iska owdo albaabkiisii daraaddeed baa waxaa la yidhi weelashaa ka fogaada waxaa loo soo reebay oo keli ah weelasha laga sameeyey maqaarka sida sibraarada oo kale wixii kalena iska dhowra la yidhi hadday dadku fahmeen khamrada iyo calaamaadkeeda iyo weelasha dedejiye iyo ay kala fahmeen ama xilliyaha ay ku khamrowdo kadib waxaa la yidhi khamro un iska ilaaliya wixii muskira oo dadka waala ka fogaadaa la yidhi allah wixii maandooriya iska ilaaliya qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa laytun ibnu sacdin ilfahmi can ibni shihaabin maxamed bn muslim aلzuhri can anas ibni maliki abu xamsata albasri radia allahu canhu wa ardaah waa khaadimkii rasuulka sala allahu alayh wasalam toban sana u khidmaynayey annahu akhbarahu wuxuu u waramay ibnu shihaab buu u warramay oo taabici ah ana rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can idubaa dubaha buu reebay waa ubada laga sameeyo bahalka la yidhaahdo bocorka bocorkuna waa nooc khudrawaadka ka mida ah. xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam kama fii xadiidihi xadiidi anas binu malik fi saxiixi muslim fi lbukhaari wa muslim labadaba ku sugnaa waa kii loo keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam cunto anasna waa la jiray marka wuxuu leeyahay waxaa qudaarta saareed oo ka mid aheed bahalkaa la yidhaahdo dubaha ama bocorka la yidhaahdo fa kaana yatatabacu dubaaxa wala alqasca xeedhadaas wuxuu nabigu raaraacayey bocorkaas ayuu kala babaxayey sala allahu aleyh waaalih wasalam <clears throat> anas marka wuxuu yidhi markaan arkay nabiga inuu jecel yahay banaankan oga maray oo asaga u maanrisiinayey buu leh kadib wuxuu dhihi jiray anas cuntadayda kama lagama weyn jirin bocor bocorkaa qudaarta aan ku darsan jiray buu leeyahy nabiga baa jeclaa calayhi salaatu wasalaam marka waa nooc khudrawaada oo fiican xataa midhihiisa ayaad arkaysaa meelaha acshaabta iyo lagwaxyaalaha lagqudarwaadkii eh, lagu gado midhihii oo gaar loo gada arkaysaa midhihii oo gaar loo gadaayo oo la cunayo oo daawo lagu sheegayo marka waxaa weeyaan ayadaas sagaasa laba nooca laba nooca bocorka iyo katiidka mararka qaar isku magac baa korka laga dhahaa alqarci magacaasay wada leeyihiin midka marka ubada ah ee kurka dhuuban ee xarga halkaan quntate lagaga xidho biyahaba lagu shubto iyo subaga iyo wixii la rabo lagu shubto gudihiisaasaa ah intii la qoro oo hilibkii iyo laga soo guro wixii ku jiray oo baruur ahaa ayaa weel laga dhigtaa weel nadiifa ah oo sharaabka biyaha lagu shubto oo la caboo biyo qabow ayaa loo isticmaalaa kaasaa marka la diiday in sharaabka lagu shubo maxaa yeelay marka cinabkii iyo timirtii iyo waxaan xalay soo maray ayagoo laba nooc ahoo laisku daraayo busrigii iyo rudabkii iyo wixii lamidkahaa lagu shubto muddo kadib waxaa weeyaan khamray noqon kartaa marka kaba fogaadu nabiga calayhi salaatu wasalaam kadibna waa la nasakho waxaa la yidhi kol haddaad fahanteen khamrada khuduuradeeda dhibaatadeeda wixii marka qalbigiina ku jiray ee jeceelkeedaan inagaba go'ay weel kasta isticmaalo oo markuu iskaar iyo khamro gaaro ka fogaada buu nabiga sala allah aleyh wasalam yidhi waalmusafati musafada almusafa musafadku waxaa weeyaan waa min azift geed nabaada weeyaan oo intay la gubo dambaskiisa dambaskiisaasi yaa weelasha la mariya korka laga mariyaa sidii marka wuxuu ugu dhagayaa riijigii oo kale ama raangigii oo kale ugu dhagaayaa dhab buu ku dhahayaa ama asmiidkii iyo shamiitadii marka weelka asaga ah si kastaba ha u ficnaado marka hore ha u qaboobe markii bahalkaa la mariyo wuxuu noqonayaa weel salbi oo adag wixii sharaaba lagu shugana qalayaan iyo khamro bilaabayaa musafad muqayar waa la yihahdaa muqayar iyo musafad waa isku mid waad arki doontaa waxay ruwaadda marra ay musafad leeyihiin marra ay muqayir leeyihiin nabigu hal buu ku hadlay laakiin ruwaaddaa waxay ku warinayaan axaadiista macnaha ayay ku warinayaan oo riwaayat alxadiidi bilmacnaa waa madhabu jamhuur ahlilxadiid sidaasay qabaan almuqayir walmusafad waa isku mid muqayirna min alqaar ayaa laga keenay qaarkuna waa ziftiga musafadkana waa kaa un nahaa wuxuu reebay can iddubaa'i waalmusafati an yunbada in lagu rido sharaabkii fiihi gudihiisa gudihiisa in lagu rido oo lagu qoysto oo waxayaan soo sheegnay xalay toomayna lahayn haddee waxyaalaha khallaadada qalabkan hadda intii sharaabka soo qaato khudaarta iyo fawaakihda iyo khudrawaadka dee markaaba la shiidi oo si dhagsaha markaaba maaya sharaaba la cabi kara laga dhigayo mayna ma jirin waxay samaynayaan timirtii cinabkii baa weel biyaha lagu ridi waa loo sugi marka iskii markuu uu u mayaado oo uu qoyaa macaankii maaragtay uu u macaanaada biyihii ayaa intii la xurbiyo oo saa loo maarata walwalaaqo ayaa la cabbi jiray muddadaas marka waxaa dhici karta inuu iskaarba gaaro maalin ama laba maalmo ama saddex maalmood kadib ayaa dhici jirtay taasaa marka loo diiday qaala waxadaanii camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata ibn abi cimraan alhilaali can zuhri moxamed ibnu muslim ibnu shihaab azuhri can anas bni malikin abu xamsata albasri radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam nahaa wuxuu reebay nabigu can bahalkaasi bocorka ah ubadiisa in sharaab lagu shubto walmusafati midkaa ziftiga la mariyey ee daamurka la mariyey an yuntabada in lagu qoysto fiihi dhexdiisa intibaadku waa min annabdi nabdiguna waa wax la tuuray timirtay saa ugu tuurayaan weel biyoa markaasaa loo kaadinayaa xaaladooda saas ka ahayd xataa markii la weydiiyey eh, nabiga calayh salaam saxaabada la weydiiyey ma cunay eh, budo naqi ah ayaa wuxuu yidhi wax naqi ah weligii nebi mu arkin calayhi salaatu wasalaam yacni budada la kala sigsigay ee saafida ahee nadiiftahe si fiican loo kala haadiyey markaasaa wuxuu yidhi oo maxaad wax ku kala haadin jirteen amaa kaana lakum manaaqil markaasu wuxuu yidhi wax manaaqil on lahayn ma jirno manaaqil waxyaalaha wax lagu shaqshaqo waaye ma saftoo kale umaantasaa dhahron haadino haadino afuufno fa maa taara wa nafridu maa baqiya waxaa markaa buuba oo muxuu ahaa baalkii iyo buunshihii wixii soo hadhana waa iskaga canjeerada yaan qooshan jiray buu leh qaala wa akhbarahu abu salama anahu samica aba hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laa tantabiduu fi dubaa baalka dubaha la yidhaahdo ha ku shubanina sharaab walaa fi lmusafati ka la mariya maqaarka uma yaquulu abu hurayra wuxuu dhihi jiray wajtanibuu alxanaatima xanaatim jamcu xantam xantamkuna waa ashuunkii dhoobadahaa wey wataridu ka dheeraada alxanaatima xanaatinta xantamna waad arkaysaa jaraar aljaraar jamc aljar marka waa ashuunkii dhoobada ahaa wey qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim xadaanaa bahsi bnu asad xadaanaa wahayb bnu khaalid can suhayb bn abi saalix can abi abu saalix isamaan can abi hurayra radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam anahu nabigu nahaa wuxuu reeb can almuzafati walxantami waalnaqiir naqiirkuna waa waxaa weeye min almanquur waa naqriga waa wax la qoray geedka timirtaa salkiisa weyn iyo intay soo rujiyaan ayaa waxaa laga samayn jiray haan haan baa laga samayn jiray waa la qorayaa laamihii baa laga jaraysaan mari doono kadib deena waxaa laga samaysan jiray haan haantaana sharaabka ku shubana iyaduna khamradii dadajisaay qaala waqiila liabi hurara waxaa lagu yidhi mal xantan xantan maxaa la dhahaa qaala aljiraar alkhudr waa ashuumadan cagaarka ah mida isla yaqaaneen wey oy garanayaan ashuunka marka wa dhoobada laga sameeya la dhahaa intii dhoobadaas la dubo kadibna markaa ay adkaanayso jiray jiray adagoo khasaf oo adag bay noqonaysaa oo korka korana eh, mxuuaha eh, sawdaynayo ah markii la gargaraaco xadaana nasr bnu caliy اljahdami qaala akhbarana nuux bnu qaysin qaala xadaana ibnu cawn cabdullahi bnu cawn bin amrdabaan can muxamed ibnu siriin can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu ku yihi liwafdi cabdilqays wafdigii reer cabdilqays cabdilqaysku qabiil weeye waxay deganaayeen gobolka dhexsaal la yidhaahda sacuudigay deganaayeen niman islaamnimadooda ay horraysay ahaydoo banu nadarkii nimankii maaragtay eh, eh, kale carabta oon islaamin bay soo islaameen nabiga markuu wafdi ugu yimaadeen xilli ay dagaalku yar istaagay oo ashhurulxurub iyo bilaha xurmada leh iyo dagaalka joojin jireen ay soo dhex dhexmareen nabiga u yimaadeen calayhi salaam waa islaameen ayagoo dacwo iyo diin u socda qaadanaya marka nabigu waxyaaluhu dardaaranka uu siiyey waa kii dhihi jiray aan ku soo marray kitaab aliimaan aamurukum biarbacin wa anhaakum can arbac afarra waa ina amrayaa afarra waa inaga reebayaa usuulu diinkii buu nabiga yuu baray iyo inay haniimada ka bixiyaan khumuska ah, wuxuu ka reebana weelashan weeyaan anhaakum waxaa inaga reebaya can idubaa weelka dubaha la yidhaahda ee ubada ah walxantam ashuunka dhoobada laga sameeyey iyo walnaqiiri midka geetimireedka laga qoray iyo walmuqayari musafadkii weeyaan walmuqayari iyo midkii qaarka iyo ziftiga la mermariyey dambaskiisii baa korka laga marinayaa walxantamu xantamku alxantamu almazaada saasuu leeyahy almajbuuba alxantamu xatamkii almazaadatu almajbuuba weeyaan halkan xoogo waxaa weye waa warkan waa warshaada warshaada weeyaan xantamka waa jiraar haddaan soo maraynay waa weelka dhoobada laga sameeyey mazaadaduna waxaa weeyaan waa sibraarka alqirba almuzaada yani sibraar la ziyaadiyey hal we hal neefa markii maqaarkiisa laga sameeyana waxaa la dhahaa qirba markii mid kale lagu daro oo laisku qabto ona mazaada la yidhaahdaa marka almazaada almajbuuba waxaa weeyaan waxaa loo ogol yahay sibraarka inay ku shubtaan sharaabka loo diida weelasha kale laakiin bishart waa iyaduna ay tahay iyaduna mid muuki ah afka ka xidhan oo suryin leh oo madaxa maarata xarig lagaga xidho waa inay tahay oo afkeeda laisku aruuriyey afkeeda laisku aruuriyey oo afkeeda uuna furayn marka almazaada almajbuuba meeshan uu yidhi walxantamu xantamkii walmazaada wow baad gelinaysa marka walmazaada iyo sibraarkii almajbuuba afka laga gooyey majbuuba min aljabi wahuwa alqadci ah, jaabu sakhra bilwaadi almajbuub marka waa sibraarka afka laga gooyeyoo afkii maarata arursanaa ilan sibraarku weelkii neefkii neefkii arigaabaa la gowracaya maqaarkii baa laga bixinaya maqaarkana si xirfadaysan oo aqoon iyo cilmi ku samaysan baa loo saaraya tooridii lagu sarsari mahayo saasa dhexda looga dilaacinayaa aayartaa maqaarkii la bixin tartiib loo bixin tartiib loo bixin dadka way kala yaqaanaan qaar waxaa jir aad u yaqaana nabiga calayhi salaam nin neef ariga ah gowracaya oo maqaarka ka saaraya tuu u imaaday yuri idhib rasuulka calayhi salaam markaasuu dusaa maqaarka u qabtay buu gacanta geliyey ilaa ilaa kilkiishiisa uu gaarsiiyo qarrac qarrac qarrac dadka yaqaana nabiga calayhi salam marka saasoo kale ma awadid buu yidhi markaas maqaarkii markii la bixiyo isagoo waxba laga sarin oo ilaa lugihii baa la bixinaya intii marka kurkaheed intii baa saa looga toli kurki sidiisii baa loo deerayaa kurkii baa hadeeye ilaa intaa marka luqunta laga jaro intaas kasoo luqunta oo dhuuban oo saa u dhuuban halkaasaa marka xarig laga xidho oo suryadii waxbaa sarsa lagu samaysanoo marka laga shuba laga waraa eh, laga dhaaminayana waa laga dhaamin marka kalena way ku xidhnaanaysaa lugihii cazaali baa la yidhaahdaayo cazaalida iyada ah intii afka hoose sida tuubadii oo kale naat afka loo geliyo yaa markii la rabo in la cabana yaa saa looga bixi markaas sida tuubadii ayaa laga shubanaya sidaasaaan jirto marka sibraarka afka intii laga gooyo in asagoo afkii go'an yahay biyo lagu shubto sharaabkii noocan ahaa lagu shubto ayaduna waa la diiday laakiin hadday habaysan tahay asqiyada lasoo reebay weeyaan oo oh, way bannaan tahay in la isticmaalo marka walxantama ashuunkii dhoobada laga sameeyey iyo walmasaadatu masaadadii almajbuuba laakiin haddii tafsiir laiskaga dhigo almasaada walxantam laba maado wey midna maqaar baaba laga sameeyaa midna carriya dhooba la dubay baa laga sameeyaa walaakin ishrib cab siqaa'ika wa awki waka waxaad ku cabtaa oo sharaabkaada ku shubataa sibraarkaana siqaa'ika sibraarka wa awkihana kuu xidhnaado afka kaaga xidhnaado yuuna afkiisa furmin qala xadaثna سacيid بن cmr الأشcثiyu qala akhbarana cbdr xaw xadaثna زhayr بن xrb xadaثna jrيir xaw xadaثna bشhr بن khاldi akhbarana mحamed عn بn jacفر can شhucb بn xajاaj kulhm can اlأcmش can ibrahim الtaymi can الxاriث بn suwayd can caliyi bn abi طاalب amir الmؤminiin abu xafs radي الlah canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu nabigu reebay an yuntabada fi dubaa dubaha baalka la yidhahdo bocorka laga sameeyo ubada ah in sharaabka lagu shubto oo sharaabka laga hadlaayana waa waa kuwaasi la qaste ee juuska la yidhaahdo weeye kadib deena maalmo kadib isagood ogeen yuu khamro noqonoo deena qofka waa ku waalanayaa an yuntabada fi dubaa walmuzafa iyo muzafadii muzafadkana waa weelka korka laga mariyey dambaskaas geedka ziftiga ama nagaarka ama cawskaasi la gubay dambaskiisa saa lou mariyay sidii markaas smiidkii oo kale ama shamiitadii ayuu ku dhagaayaa hada xadiiu jariir jariir bin cabdilxamiid xadiidkiisa weeye xadiidkan buu ku leeyahay ah, eh, shucba iyo jariir baa ismutaabicinay qaala wa fii xadiidi cabtar wa shucba ana nabiya sala allah alay slam nahaa can idubai walmusafa intaasay labadaa ku dhaafeen qaala waxadaanaa zuhayr bnu xarbi waisxaaq bn ibraahim alxandali bnu rahaway kilaahumaa can jariir bn cabdilxamiid qaala zuhayr xadaanaa jariir can mansuur bni muctamir can ibraahim bni yaziid annakhaci qaala qultu liaswad waxaan ku yidhi ibnu yaziid hal sa'alta ma weydiisay umma almu'miniin mu'miniinta hooyadooda caaisha ah haddii layska idlaaqo qariino kale ayna tusayna ayada u xadiid badneede umma almu'miniin haweenka nabiga oo dhan baa ummahaatulmu'miniin la yidhahda mu'miniintu hooyooyinkood weeye sida hooyadaa oo kale aad u ixtiraami u qadariri in la guursadana ma bannaaneen nabiga gadaashii calayhi salaatu wasalaam marka halkaas waxyaalo badan oo sifaad wanaagsana kalixtiraami watawqiir wa cadami zawaaj ayay kalmuminiin kal ummahaati annasab hooyooyinka oo kaley noqonayaan um, laakiin xagga fiirada iyo khalwada iyo safarka iyo iyo dhaxalka iyo waxaaso dhan way ka duwan yihiin hal sa'alta uma almu'miniin ma weydiisay camaa waxa yukrahu la naca an yuntabada fiihi in sharaabka iyo juuskii wax lagu qoysto qaala nacam haa waan weydiiyey qultu waxaan ku idhi yaa uma almu'miniin akhbiriinii waxaad ii sheegtaa camaa nahaa canhu rasuulu llahi wuxuu nabigu reebay calayhi salaam an yuntabada fiihi in sharaabka lagu qoysto qaalad waxay tiri nahaanaa wuxuu naga nahiyey ahlaalbeyti baan khasiisiye ee naxnu ahlaalbeyt annaga ahlulbeytka an nantabida fi dubaa inaan dubaha iyo ubada aan sharaab ku qoysano walmuzafa ka ziftiga iyo qaarka la mariyey qaala qultu lahu waxaan ku yidhi amaa dakarat ilxantama kii weydiinaya su-aasha oo ah ibraahim yaa aswad wuxuu ku leeyahay oo maadan weydiinin miyaa caaisha alxantama wljar xantamka iyo jar waa cadfu tafsiirun alxantam waljar waa isku mid ashuunkii maada weydiinin miya qaala wuxuu yidhi inamaa uxadiduka waxaan kuu sheegi bimaa samictu waxaan maqlay baan aniga kuu sheegayaa aw uxadiduka ma waxaan kuu sheegi maa lam asmac waxaana maqal miyaan kuu sheegayaa markaas xoogow waa su-aashaas inkaariga ah ayuu dib ugu celiyay ardaygii oo sheekii baa ku celinaya aswadaha aw uxadiduka maa lam asmac marka waxaan kuu sheega u dhagaysan wey qaala waxadaanaa saciid binu camr alashcadi qaala akhbaranaa canfar can alacmash can ibrahim can alaswad can caaisha ana nabiy sala allah alay slam nahaa can duba walmuzafa qala waxadaanii moxamed bnu xaatim xadaana yaxya walqataan qala xadaana sufyan washucba qaala xadaana mansuur wasulayman waxamaad can ibrahim can aswad ibn yaziid aldhaqaci can caaisha radi allahu canha labadaba waa laba aabbayaasha waa isku magac weyna kala duway ibraahim iyo aswad aswadkaasaaba abti ahaayo ibraahim abti u ahaa khaalu mxuu ahaa ibraahim weeye aswad can caaisha can inabiyi sala allahu alayh waaalih wasalam bimilihi xadiidka waa mutaabaco weeyaan can milihi sulaymaanka iyo xamaad iyo qoladaasa waxay mutaabacinayaan sanadka hore soo maray ibraahim ninka ka warinaya acmash ah ayay mutaabacinayaan qala xadaana shaymaan bnu faruqa qala xadaana qasim yacni lfadl qala xadaana humama bnu xasan alqushayri qaala wuxuu yihi humama laqiitu caaishata caaisha aan la kulmay radia allahu canha fasa'altuha can nabiy caalimad beed sheekhad ah oo cilmiga laga qaato oo cilmiga laga barto ama can ariiqi su'aal ha ahaato ama maehe alqiraa'a calayha ama assimac min lafdiha qaabku ahaadaba duruqda iyo qaabka taxamululxadiidka ee cilmiga uga qaadan jireen caaisha umulmu'miniin ayadana fataawada iyo ajwibada su'aalaha iyo cilmiga akhrintiisa iyo radinta intaba waa loo soo doonan jiray radia allahu canhu xataa asxaabada waaweyn baa cilmiga ka qaadan jiray iska dhaf taabiciinteed fa can nabiid baan weydiiyey nabiidka waxyaalaha sharaabka laga samaysto ee juuska ah faxadaatnii macnaha weelka lagu shubaayo faxadaatnii waxay u warrantay ana wafda cabdilqays wafdigii reer cabdilqays ee nabiga calayhi salaam u yimid ee uu yidhi hayra nadaama walaa khazaaya wax dhibaataa iyo nidaamo iyo shillaatayna ma hayso dhiman qiimo badan bay ahaayeen markii dambe nabiga uu dhintay oo dad badan oo tuulooyin iyo baadiyaa ay gaaloobeenna waxay ka mid ahaayeen dhowrka magaalo ee islaamnimada ku sugnaaday ayay ahaayeen marka horeba dawcan bay ku soo galeen islaamnimada iyo xoog kumiinay soo galeen islaamnimada kusoo galeen dawcan kadibna thabatuu cala aliimaani waalislaam markii ay ridada iyo ay bilaabatay nimankaasaa nabiga calayhi salaam qadimuu u soo galay cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam fasa'aluu nabiya nabiga waxay weydiiyeen can inabiidi nabiidka fanaam wuxuu ka rabaa in yantabiduu inay wax ku qoystaan fi dubaa'i ubbada ay ku shubtaan wanaqiira iyo weelka timireedka salkiisa laga sameeyey ee haan timireed baad ka dhihi waalmusafati ziftiga iyo qaarka midka la mariye walxantam iyo iyo ashuun dhoobeedkii ashuunkii way xantabka iyo jar waa isku mid qaala xadaanaa yacquub bn ibrahim adawraqi qaala xadaanaa ibnu culaya ismaaciil bn ibrahim bn miqsam qaala xadaanaa isxaaq bnu suwaydin can mucaada alcadawiya taabiciyad weeyaan caaisha ardadeedii wey can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu reebay can dubaa'i dubihii ubaday oo sharaab ugu shubta walxantami waalnaqiiri walmuzafa dubaha waa ubada weeyaan waa wax jaga og oo muxuu haddaan la ilaalinin laakiin soomaalida waa kii ku mahmaahi jirtay doqon ilaahay taqaano ummadaada looma dhiibtini jirin doqon ilaahay taqaana waama qadar taqaana may dhihi jirin qadar doqon qadarka garanaysa intay dayacdo iska jabi deena qadar baa dhacay dhihi waa maamaha soomaaliyeed marka dubaha waa la isticmaalaa uba ayaa la yidhaahdaa walxantam ashuunkii dhoobada laga sameeyey walnaqiir haantii geetimiradka laga qoray walmuzafa weelkii asaga si kastaba magac kaleba ha lahaado hadduu rabo sifraar ha ahaadee ziftiga korka laga mariyey oo lagu adkeeyey qaala waxadaanaahu isxaaq bin ibrahim aqbaranaa cabdulwahaab athaqafi xadaanaa isxaaq binu suweyd bhada isnaadi ila anahu jacala makaana almuzafati almuqayar muzafad meeshiisi muqayar buu geliy waana isku mid almuzafad walmuqayar waa isku mid sida alxantam waljar ay isku mid u yihiin oo kale qaala xadaanaa marka muqayar iyo naqiirna way keliyiin u naqiirka waa haantii weeye muqayar iyo musafadkana waa kii daamurka la mariyey qaala xadaanaa yaxya binu yaxya aqbaranaa cabaad binu cabaad waabi jamrata nasr bn cimran adubaci can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma xa waxadaana qalf bnu hishaam xadaana xamaad bnu zayd can abi jamrata qaala wuxuu yidhi abijamra wasmuhu nasr bn cimraan adubaci samictu ibna cabaas baan maqlay cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu radia allahu canhuma yaquulu asagoo le qadima wafda cabdilqays wafdigii reer cabdilqays baa soo galay calaa rasuulilah nabiga u yimaadeen <clears throat> wafdiyaa u imaan jire rasuulka calayh salaam meelo fog bay ka imaan jireen markaasuu nabigu karaamayn jiray waa karaamayn jire rasuulka alayh salaam waa dejin jiray oo waa martiqaadi jiray markuu dhimanayana hadalladii uu ku dardaarmay u dambeey waxaa ka mid ahaa ajiizu lwafd bimila maa kuntu ujiiz waxaan wafdiga aan ku abaalmarin jiray ku abaalmarya saasuu dhiisi qaala samictu ibna cabaas yaquulu qadima wafdi cabdilqays calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam faqaala anabiyu nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi anhaakum can iduba dubaha naga reebaya ummada walxantam xantamka laga reebaya ashuunka dhoobada wanaqiiri iyo weelkii laga sameeyey geetimireed walmuqayarkii ziftiga la mariyey wfي xadiiثi xamad jacla makana maqy msnaf xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana cali bn musir can shaybani abu isxaaq can xabiib buu ka wariyay wynalman saciid bn jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu reebay can idubai walxantami wlmuzafati walnaqiir waad garatay marka qala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana maxamed bn fubayl can xabiib bn abi camra wakaas can saciid bn jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llah rasuulka calayhi salaam wuxuu reebay can idubai weelasha noocaasa in sharaabka lagu samey waxaan tami hashuurkii dhoobadaha walmuzafati kii zifti la mari walnaqiir kii geedkimiradka la sameeyey waan yukhrad albalakh balakha nooca la yidhaahdo bizahwi in lagu lagu dheeho albalkh wazahwi waa laba nooc oo timirta timirta wax magacyo badaan wey xataa imaamu nawowi raximahu llahu alaaثumiya isman timirta madiina saddex boqol oo magac bay leedahay budhii jiri marka ayadaa maraaxil soo marta zahwiga balakha busriga rudobka cidqiga timir ilaahay ka imaata intaasoo magac bay leedahay laba nooc oo walow magaca timir baa wada lahaana laakiin laba marxalo soo kala maraya hal weela intaad sharaab ka dhigtaan iskugu geynina labadaa maadda ayaa waxay sariix ka dhigaan oo dedejiyaan iskaarka iyo inuu wixii khamro isku bedelo qaala xadaanaa moxamed bn muhanى xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdi can shucba can yaxya bahraani qaala samictu ibn cabaas baa maqray xaw xadaanaa moxamed bnu bashaar xadaanaa moxamed bnu jaafar xadaanaa shucba an yaxya bn abi camr can ibni cabaasi qaala naha rasuulu اllahi salى اllah alيh waslm can اdubaai wالnaqiir wاlmuzafa intaba waa reebe qala xadaثna yaحya بن yaحya akhbarana يزيد بن زurيع عن التymi xaw xadaثna yaحya بن أyub xadaثna iبن culay ismاعيل xadaثna سulayman التymi can abi نضرة المنdir ibn maliki can abi سacيidin الkhudriyi sacd ana rasuula الlahi salى الlaه عليه waslم nahaa can اljar jar iyo xantam waa isku mid ashuunkii way dhoobada an yunbada fiihi in wax lagu tuurta timirta lagu shubtay iyo sharaabkoodeena sidaas sharaab u noqoto waxaasoo dhan maxaa laga cararayaa wax maandooriyaa inuu kuu dhuunto inuu kuu dhuunta laga cararayaa maandooriye maxaad umale markaa adoo garanaayo inaad toos u aadda ka warran oo khamradii iyo wixii lamidka ahay ee maskaxda beddelayay sida qaadka soomaalida ay ku aafaysan tahay ee dhaqaalahoodii baabi'iyey ee dhaqankoodii suubanaa baabi'iyey ee reerahoodii dumiyey ee cadaawad dhexdooda geliyey oo madarro mooyeena aan manfacayo ka imaanaynin meelay joogaanna ay ku aafaysan yihiin maxaad u malaynaysaa maxaad u malaynaysaa ah, ayib qaala waxadaanaahu waxaa naga reebay xadaana waxaa na warramay maxamed bn muhana xadaana mucaad bn hisham xadaana abi hisham bin abi cabdillahi bistiwa can qataada bi hada isnaad ana nabiy allahi sala la alay sl naha an yuntabad fadakara malah mutaabaca wey qala waxadaana nas bnu cali ljahdami xadaana abi xadaani abi caliy ljahdami qala xadaana almuhana yani ibnu saciid can abi lmutawakl annaaji can abi saciidin alkhudriyi qaala nahaa rasuulu llah nabiga calayh salam wuxuu reebay can shurbi cabitaan fi lxantama ashuunkii dhoobadahaa sharaab lagu shubto wadubaay wanaqiir ayaa la diiday marka waxa laga hadlayo waa shaad laakiin haddii sharaabkii isagoo cusub la cabo dhib ma laha oo maalinta u horraysaba la iska cabo intuunan khamro isku bedelin qaala waxadaana abubakr bin abi shayba wasurayj ibnu yuunus walafdu liabi bakrin qaala xadaana marwan binu mucaawiya can mansuur bnu xayaan can saciid bni jubayrin qaal ashhadu cala bni cumara cabdullaahi bni cumar wabni cabaas waxaan ka wariyey oo markhaati oga ahay annahumaa shahidaa inay wariyeen ay markhaati oga yihiin ana rasuula allah nabiga calayhi salaam nahaa inuu reeba cani dubaai ubada sharaabka lagu sameeyey uu shubtay walxantami midka dhoobada ah iyo walmusafati ka zifta la mariye wanaqiiri haantimiredi qaala xadaana shaybaan bn faruqa xadaana jariir can ibni xaazib qaala xadaana yacla bnu xakiim can saciid bni jubayrin qaala sa'altu ibna cumara waxaan weydiiyey can nabiidi ljari sharaabka lagu shubto jariga xantan buu markuu dhihi mar jari buu kudhihi waa isku mid waa haanti waxaa jeeda waa shuunkii dhoobada faqaala wuxuu i xarama rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu xarimay sala allahu alayh waaalih wasalam nabiida aljari sharaabka lagu subtay dhoobada ee eh, muxuu ahaanta eh, ama ashuunka dhoobada laga samay fa ataytu cabaas baan u imaaday ayuu leeyahay saciid ibnu jubayr ibnu cumar kuma kaafto ibnu cabaas baa hadala weydiiyey faqultu waxaan ku yidhi alaa tasmacu maa yaquulu ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar hadalkiisa maad maqashid qaala wamaa yaquulu oo muxuu yidhi qultu waxaan qaala wuxuu yidhi xarama rasuulu llahi sala allah alay slam nabiid aljari buu xarimay ah, sharaabkan iyo juusaskan la cabo in weelkaa dhoobad laga sameeyo ashuunkaa lagu shubto faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi sadaqa ibnu cumar run buu sheegay xarama rasuulu lah nabiga alay slam wuu xarimay nabiid aljari faqultu waxaa wa ayu shayin nabiidu ljari muxuu yahay nabiid ljari jariga maxaa loo jeedaa faqaala wuxuu yidhi kullu shayin wax walba oo yusnacu laga sameeyo min almadari dhoobada almadar almadar waxa la wax jirayga iyo dhoobada laga sameeya jari la yidhahdaa saasuu leey labada saxaabiba waxay u eg tahay warkan waxay u sheegayaan niman taabiciina oo nabiga gadaashiisa calayhi salaatu wasalaam weli waxay sii qabaan inay masalada ayada sideeda ay tahay oo aan sharaab lagu shuban karin marka waxaa dhici karta nasakhi inuuna gaarin xadiis baa imaanaysa in la nasakhay arrinta ayadaa oo nabigu uu yidhi ina darfa laa yuxilu walaa yuxarim weel wax ma xarimo ee wixii marka iskaar iyo khamre keenaya oon iska ilaaliya weelasha o dhanna isticmaala yaa ka dambaysay marka taasaa ziyaadaa oo saxaabada qaar ay nabiga ka maqleen ziyaaratu fiqa weeyaan saxaabada xaggeeda ka ahaaday waana ziyaado cilmi ahoo wax kuwa kale ayna maqal bay kuwan maqleen warka waman xafida xuja calaa man lam yaxfad bay yidhaahdaan qofka u xifdiya mar walba xujo wuxuu kuya qofkaan xifdinin marka saxaabadan waxaa lagu cuurdaarayaa inayna maqal nasakii dambe ee mansuuqii may weli haystaan qaalaama haddii kale waxaa la dhihi karaaba waa ciladii ciladii wixii marka haddii ayna fahmi karin dhowrkaoo berina markay joogaan aad sii wadaysaan sharaabkii khamrana inaysoo dhuman karto ka taxadara weelashaas xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu cala malik can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam khadaba annaasa dadkii buu u khudbeeyey fii bacdi maqaasiyihi duulaanadiisa qaar ka mid ah qaala ibnu cumar wuxuu yidhi faaqbaltu naxwahu xagga nabiga calayh salaam baan soo aaday faاnsarafa qabla an ablugahu intaana soo gaarin nabigo muxaadarahayo oo saxaabada la hadli ayaan xaggiisa soo aaday intaana soo gaarin baa la kala dareeray fasa'altu waxaan weydiiyey maada qaal muxuu yidhi saxaabadu ma ogolo in wax yar dhaafo cilmi ah wax yaroo cilmi inuu dhaafo iska dhaafo ma ogolo haddii xalqadii ay ka gaari waayaan kii kale markaasi warkii joogay bay weydiin muxuu yidhi nabiga calayh salaam qaaluu waxay dhaheen haa wuxuu reebay nabigu maanta an yuntabada fi dumaai walmusafa weelasha laga sameeyey bocorka iyo obooyinka iyo musafada siftiga la mariyey qaarkii daamurka daamiraanta laga dhigay ayuu nabigu diidoo yar iska ilaaliya khamrayo in isoo dhuumanin ka taxadar waxaa la yidhaahdo waraca iyo taqwada taqwada ee alla kacabsigu qaarkood waxay ku shabaheen culummada markay ka hadlayeen taqwada habeen mugdi ah oo madow meel qodax meedhana aad ku socoto habeen mugdi ahoo yacni diq oo madow oo hemmow ah oo mugdi ah oo aad ku dhex socoto qodax meel leh lugtaada meesha adigii waad ka fiirsan saasaad dhihi waad u fiirsanaysaa saasoo kale weeye taqwada waracana waxay yidhaahdeen tarku maa laa ba'sa bihi xadaran aw khawfan mima fii baas waxaa markaa xaaraannimadiisa aan caddayn oo dhibaataba lahayn aad ka fogaato intii wax dhib ah uu ku gaadhsiin lahaayoo meelun wax kaa soo gaari lahaayeen qofka markaa taqwadiisa meesha u fiican gaadhay weeyaan وxadثna qتyبة بن سعيid وبن رمحin عن اللyث بن سعد xw xadثna أbو الربيع الزهراني وأbو كامل الجحdري qال xadثna حmاd بن زيد xw xadثnي زهير بن حرب qال xadثna إسماعيل جميعا عن أيوب xadثna iبن نمير xadثna أbي qال xadثna عbayd الله xw xadثna iبن مثنى وبن أbي cمر عن ثقفي buu ka wri cبدالوهاب الثقفي عن يحyى بن سعيد xw xadثna محمد بن رافع qال xadثna iبن أbي فudayk محمد بن إسماعيل أخبرna الضحاك يعني بن cثمان xw xadثna هاrون الأyلي أخبرna ibn wahbin akhbaranii usama kulu haulaai can naafic can ibni cumar bimili xadiidi malik ayay raacayeen malik binu anas baa la mutaabicinaya walam yadkuruu mayna shay fi bacdi maqaazihi ila malikun wa usama labadaasaa bacda maqaazihi nabiga inuu hadalka ku dhex yidhi labadaa baa sheegay qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya akhbaranaa xamaad bnu zayd can haabitin ibni aslam qaala qultu libni cumara waxaan ku yidhi nahaa rasuulu llah nahaa anahaa istifaamti baa maqan nahaa rasuulu llahi ay anahaa rasuulu llah sala allahu aleyh waaalih wasalam nabiga ma nahye can nabyi diljari ashuunka sharaabka in lagu shubto qaala wuxuu yidhi qaala faqaal qad zacamuu daaka way sheegeen sidaa way sheegeen zacamuu daaka zacamuu bimacnaa qaaluu bay ka dhigan tahay ahlulxijaaz zacamo bimacnaa qaala iyo akhbara ayay u tahay ma aha madiyat lkadib ilaa qariino inaad la socota mooyaane wax baatila zacmo ma aha bimacnaa qaala waa akhbaro wey in badan bay isdhahaan saxaabadu zacma fulaan kada wa kada laakiin haddii qariino la socoto zacmo aladiina kafaruu lan yubcathuudii oo kale taasoo kale qariino weeyaanoo waa baatil bay ku hawaaseen oo ku sheekaysteen wey inaan la soo saari doonin bay ku sheekaysteen quul balaa wa rabbii latubcad markaasu ilahay ku dhaartay in lasoo saari doono khalqiga dhammaantiis aadamaha iyo wax dhintay ayib qultu waxaan anahaa canhu rasuulullah oo nabiga ma reebay calayhi salaam qaala qad zacamuu daaka baan ku yidhi intii bu ku celiyey haa saasay sheegeen marka warkii toos isaga una saxaabay ka warinayaan maraasiilu saxaaba qaala xadaanaa yaxya bnu ayub qaala xadaanaa ibnu culaya ismaaciil qala xadaana sulaymaan tayma can daawuus ibnu kaysaan alyamani qaala qaala rajulu ibnu cumara nin baa ibnu cumar ku yidhi anahaa nabiy llahi sala allah alay wasalam manahyi can nabidljari ashuunka sharaab inugu shubto qaala nacam haa uma qaala daawuus wuxuu wallahi inii samictuhu minhu anna waan ka maqlay oo daawuus ibnu kaysaan ninkii hadalkaa u yidhi wuxuu anna waan ka maqlay ibnu cumar siduu kuugu sheegay oo kale anna waan ka maqlay mutaabaca wey waxadaanii moxamed bnu raafici naysaburi qaala xadaanaa cabdurazaq bn hamaam akhbarana ibnu jurayjin qaala akhbaranii ibnu daawuus can abi daawuus ibni kaysaan ibni cumar cabdullahi bn cumar alcadawi radia allahu canhuma ana rajula jaa ninba jaahu nabigu u yimid jaahu cabdullahi bn cumar ninba cabdullahi bn cumar u yimid faqaala wuxuu yidhi an ahaa nabiyu nabiga ma reebay calayhi salaatu wasalaam an yunbada fi ljari wadubaa in jariga iyo dubada waxaa lagu shubta qaala nacam haa waan soo marray jari iyo dubaa waxadaanii moxamed bnu xaatim xadaana bahs xadaana wahayb qaala xadaana cabdullahi bnu daawuus can abi daawuus can ibni cumar ana rasuula allahi sala allah alay waslm nahaa can iljari waduba qala xadaana camru naaqid xadaana sufyaan bnu cuyayna can ibraahim bn maysarata anhu samica daawuusan yaquul kuntu jaalisan cinda bni cumar baan fadhiyey fajaahu rajul ba u yimid faqaala wuxuu ku yidhi anhaa rasuulu llahi sala allah alay slam ma reebay can abiidi ljari ashuunka sharaabka lagu shubtay wadubaai ubada iyo wlmusafati ziftiga ka la mariyey qaala nacam ha qaala xadaana maxamed bn muhana wbn bashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfar xadaana shucba can muxaarib bni dihaar qaala samictu bna cumara yaquulu nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam wuxuu reebay can alxantabi wadubaai walmusafa qaala samictuhu hayra maratin mar ka badan baana ka maqlay qala wxadaثna saciid bnu cmr alashcaثiyu akhbarana cafar can shaybaniyi can muxaarib bn dihaar can ibni cumara can nabi sal اla alay slam bimili qala wawraahu qala wnaqiir naqiirkuna waa waa min almanquur weeyaan waa haanti la xorday geedkii salkiisa la xordaye haanta laga samaystay laga soo baxsaday weeyaan oo weelashii la isticmaali jiray haddee intaynan birahan iyo birqalaxdan ayna imaanin intaynan birqalaxdan faraha badan ayna imaanin ayaa waxaa la isticmaali jiray weelasha laga sameeyey geedaha iyo kuwa dhoobada iyo kuwa maqaarka ayaa aad loo isticmaali jiray oo maqaarka sharaabkana waa lagu shuban jiray subagana waa lagu shuban jiray codcodka iyo muxuu ahaa collabta qumbe ayaa jiray oon soo gaaray baal qumbe la dhihi jiray oo hadda aan u malayn inaan la arkaynin si walba hadii loo raadiyo ayaa jiri jiray intii asaga ee maqaarka la magdiyo la hagaajiyo afuurkiisadeena saa laisku dhaweeye calool weyn buu leeyahay ayaa la afarta gees waxaa lagaga duubayaa geedo la hagaajiyey oo nadaamsan iyo xadhko maqaar laga sameeyey yaa jiriq lagu siinaya ama si kale hadii rabaan u samayn karaan marka ala kulli xaal maqaar baa laga samayn jiray qaala wawraahu qaala wanaqiir qaala xadaana moxamed bn muhana waynu bashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfar xadaana shucba an bnu xaariin xurayf qaala samictu ibn cumar yaqul nahaa rasuul llah can aljari wadubaai walmuzafa waqaal intabiduu fi lasqiya ayayaa soo gaara qumbo mise dadka anaa u weyn anaa u weyn baan mana jamacada ah qumayaa soo gaaray haddaa magac kale u baxso ya rag dhalinyaraaba gacmaha taagaye see ku dhec karta soo dhawaaday miya walle u soo dhawaaday meelaha magaalooyin ka fog walle u kasii jiri mm-hmm. sax wey ah, weel aad u fiican buu ahaa oo mm-hmm. labtaa lagu ridan jiray subaga bahal intaa leeg oo isagana lagu talagalay oo maxaa la dhihi jiray isagana qodo iyo waxaa tiraayo ya yaa saa loo diray oo lama ogolo in wax kala la geliyo waa la ilaalinayaa hilibka halaabi iyo alaabta saa loo geli jiray yaraan baan ku garanaya garanayaa qudhago aad yani maskaxdaydu waxaa weeyaan ka naqshi fi lxajar bay igu tahay waa igu dhegan tahay laakiin intii dambe aan aad maba sii arkinba meel u dambaysay qaala xadaanaa intabiduu fi lasqiya oo kana la reebay yaa lasoo reebay intabiduu ku qoysta fi lasqiyati isqiyada asqiyada waa jamcu siqa sibraarkii wey maqaarka laga sameeyey qala xadaana mxamed bn qala xadaana maxamed bnu jacfarin qala xadaana shucba can jabala qaala samictu bn cumara yuxadiu qaal nahaa rasuulu llahi sala allah alay slam can ilxantama xantamada waa ashuunkii wey dhoobadaha faqultu malxantama maxaa la dhaha qaala aljara waa isku hal lahjaadkii baa kala duwan ayagoo carab isla oo luqada yaqaana iyo haddana lahja lahja qows qows yaa loo kala duwan yahay sida inagaba ad ogtahay af soomaaliga inuu intaasoo meelaha uu kula gelaayo xadaana cubaydاlahi bn mcaadin qal xadaana abi xadaana shucba can cmr bn murata qaal xadaana zaadan baa noo warrama qaal qultu libni cumar baa waxaan ku idhi xadinii ibn cumar waxaad ii sheegtaa bima waxaa nahaa canhu nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu reebay min alashribati ashribada wuxuu ka wadaa awaani ashriba weelasha sharaabka lagu shubto bilugatika horta luqadaada igu sheeg saad nabiga oga maqashay wafasiruu lii igu fasir biluqatina lahjadaanada luqadu shay waa lahjadi wey carab wey fa ina lakum luqatan waxaad leedihiin luqo siwaa luqatina luqadaanadoo kale ahayn saas darteed bu qur-aanku sabcata axruf uu ku soo degay sabca qiraa'aad iyo ama ku fasir calaa khilaafin min alculamaa in loola jeedo siwaa luqatina luqadaanada luqaan ahayn baad idinka ku hadashaano meelaan ku kala lahjaduwanaaye isku kay fasir faqaala nahaa rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu reeb can alxantam xantan buu reebay wataa luqadii ibni cumar wahiya aljaratu weeye adiga wa can idumaa buu reebay nabiga calayhi salaam wahiya alqarcatu weeyaan luqadaada wa can ilmusafati buu reebay wa huwa almuqayaru weeye wa can ilnaqiiri buu reebay wahiya naqiir annakhlatu waa geetimireed oo tunsaju tunsaxu nasxan tunsaxu la guraya nasxan tunsaxu maxaa laga wadaa furuucdeedii iyo laamaheedii baa la jaraya la guri nasxan gurid inta luqunta horaa laga jari wa tunqaru inta dambe salka ee garaangarxooga leh yaa la qorayaa naqran qoritaan weel baa ka soo bixi wa amara an yuntabada fi lasqiya sibraarada in wax lagu cabo sharaab lagu shubto ayuu amray nabiga alayh salaam qaala waxadaanah moxamed bn muhana wbn bashaar qala xadaana abu dawud xadaana shucba fi hada isnaad qala xadaana بن bn abi shayb xadaana yaziid bn haruun akhbarana cabdulkhaliq bn slma qaala samictu saciid bn musaybi yaquulu samictu cabdallahi bn cumar yaquul cinda hada lmimbar mimbarka agtiisa isagoo wa ashaara intuu ishaaray ilaa mimbari rasuuli llahi sala allah alay slam mimbarkii nabiga intuu farta ku fiiqay wuxuu yidhi mimbarka agtiisa ibnu cumar oo dhan aan maqlay qadima wafdu cabdilqays baa soo galay wafdigii reer cabdilqays calaa rasuulillaahi madiine ugu imaadeen sala allahu aleyh waali wasalam fasa'aluuhu su-aalihii weydiiyeen waxaa ka mid ah can ashribati sharaabka iyo weelasha lagu shuban karo fanahaahum wuxuu ka reeb can idubaa'i ubbada midka laga sameeye weelka iyo wanaqiira midka geetimireedka iyo walxantami ashuunkii iska ilaaliya faqultu lahu waxaan ku yidhi ya abaa muxamed walmuzafah musafarisoo kuma jirto wadarannaa anahu nasiyahu inuu halmaamay ayaan u malaynay saciid bnu musayib weeye faqala wuxu lam asmacu yowmaidi min cabdillahi bni cumar cabdullahi bin cumar kama maqal muxamedka waa saciid weeyaan cabdullahi bin cumar isaga abu cabdiraxmaan baa la dhihi jiray ayib lam asmacu yowmaidin min cabdillahi bni cumar kama maqal wakaana waqad kaana yakrah waa sanici jiray kama maqal nabiga calayhi salaam ayuu yidhi lam asmacu yowmaidin min cabdillahi bni cumar kama maqal haddaan ahay saciid waqad kaana wuxuusahaa ibnu cumar yakrahu kii naca oo waa nici jiray almuzafa isaguna lakiin xadiid hadda marfuuc oo nabiga uu iga sheegay ma maqal waxadaanaa axmed bnu yuunus xadaanaa zuhayr xadaanaa abu zubayr muxamed xadaanaa yaxya bnu yaxya aqbarana abu khaytama zuhayrkaa weeyaan can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi can jaabir jaabir ibni cabdillaahi wabni cumara cabdullahi bni cumara radia allahu canhuma canhum jamiican ana rasuula allah ila labadaba waa saxaabi ibnu saxaabi jaabirna waa saxaabi ibnu saxaabi ibnu cumarna waa saxaabi ibnu saxaabi marka radia allahu canhum baadihi ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam nahaa wuxuu reeb can inaqiiri haantimireedkii iyo walmusafati kii siftii lamid wadubaay ubadi qala wxadanii mxamed bn raafi xadana cabdurazaq akhbarana ibnu jurayj akhbarana abu zubayr wsamca bn cumar yaqul samictu rasuula allah sala allah alيh wasalam maxaan maqlay yanhaa can iljara isagoo reeba waduba walmusafa qaala abu zubayr wuxuu yidhi wasamictu jaabir bn cabdillahi baan maqlo yaqulu nahaa rasuulu llahi sala allah alيh wasalam can aljari walmusafa wاnaqiir wa kana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu idaa lam yajid shayan yantabadu lahu fiihi wax sharaabka loogu qooyo markuu waayo nubida lahu fii tawr oka tawr min xijaara dhagax laga sameeyey haddii la waayey kii maqaarkahaa midka dhagaxa laga sameeyey weelasha dhagaxa laga sameeyey kaasuu dhihi jiray igu shuba xadaanaa yaxya bnu yaxya ahbarana abu cawaanata alwadax can abi zubayr moxamed can jaabir bn cabdillaahi ana nabiy sala allah aleh wasalam kaana wuxuu ahaa yunbadu lahu waxaa loogu qoon jiray sharaabka fii tawrin min xijaara weel laga sameeyey dhagax qaala xadaana axmed bn yunas qaala xadaana zuhayr abu khaytama xadaana abu zubayr moxamed bn muslim xadaana yaxya yaxya bnu yaxya ahbarana abu khaytama can abi zubayr can jaabirin qaal kaana yuntabadu lirasuuli lah sal slam fi siqa ayaa loogu shubi jiray sibraarka midka maqaarka laga sameeyo sidii qumbihii faida lam yajiduu siqaan hadday waayaan wax sibraara nubida lo waxaa loogu qoon jiray fi tawrin min xijaara weel dhagax laga sameeyey faqaala bacd alqowm ba waxay yidhahdeen wa ana asmac liabi zubayr waxay ku dhaheen min baraam min biraam ah, meesha yani tawrkii tawrkii buu ka hadlayaa ah, yani tawrin tawr oo min biraam miya qaala min biraam ha biraamku waa xajarki yani min xajar min xajar laga sameeyey biraam marka waa nooca ay ka sameeyeen dhagaxyaha hadda qaar waxaa jira sida jirag oo kale aho sida mutneelka oo kale aho khafiif aho asaga laftirkiisu wax laga samaysan karo qala xadathana abubakr bin abi shayba wamaxamed bn muhana qala xadathana moxamed bn fudayli qala abubakr can abi sinaan ayaa wuxuu yihi diraar waa ina imaan doona waqala ibn muhana can diraar bn mura waa isaga un diraar bn mura huwa abu sinaan can muxaarib ibni dihan can ibni burayda cabdulahi can abihi burayda bn xusaynin radi allahu canhu xaw xadana moxamed bin cabdillahi bn numayr qala xadana moxamed bn fudayl xadana diraar bn murata abu sinaan ahaa can muxaarib bni dihanin can cabdillahi bn buraydata can abihi burayda bn xusayn radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi nahaytukum can nabidi ila fi siqa inaad weelalka isticmaashaan sharaabka ku shubataan waa naga reebay ilaa fii siqaa sibraar mooyeene fashari wa u caba filaskiyati sibraarada ku caba kullihaa dhammaantood walaa tashrabuu muskila muskirse wax waxwaalaya dadka khamro keenaya ha ku cabina iska ilaaliya qaala waxadaana xajaaj bnu shaacir xadaana daxaaq ibnu makhladin daxaaq ibnu waxaa la dhahaa abu duxa waxaa ujeeda abu caasim annabiil الضحاك بن مخلد عن سفyان عن علقمة بن mrtd عن بن بريدة عن أbي بريدة بن xusayب رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه aلي وسلم qاala نahayتكم عن الظروف hadda ka hor waxaa inaga reebay can الظuruufi weelasha weelal waa soo maray addubaa waalxantab wa almuzafah waalnaqiir wainad duruufa weelal aw darfan weel laa yuxilu shay wax ma xalaaleeyo walaa yuxarim wax ma xarimo wa kullu muskirin xaraam qaacidadaa ku dhega wax allaale wixii muskirahoo khamra keena oo maanka bedela iska dhowra weel kasta isticmaala laakiin maadadaas iskaarka iyo khamradaa iska dhowran buu nabiga alayh salaam marka cibradu maaha weelka ee waxaa cibro ah maa fi darfi wax weelka ku dhex jira iska ilaaliya waxadaana abubakr bin abi shayba xadaana wakic bnu jaraax can macruuf bn waasil can muxaarib bn dihaar can ibni burayda cabdullahi can abihi burayda bn xusaybin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi kuntu nahaytukum can ashriba weelal baa inaga reebay oo ina cabina sharaabka fi duruufi اladab nahaytukum can ashrabati fi duruufin aladab tana ma iyadana fiir waa waxaa weeyaan waa shaad wey ama khada fi duruufi اladab nabiga duruuf اladab ma reebin sala اllah alيh wasalam ee wuxuu reebay aلduruufa kuliha aلduruufa kulaha ila ila duruuf اladab ila duruuf اladab weelka sibraarka maqaarka laga se adabku waa maqaar kaasuu kasoo reebay inta kaluu diiday marka kuntu nahaytukum can alashriba inaga reebay fii duruufin weelal aad aad wax ku qoysataan ila aladama siqaha asqiyada iyo sibraarka mooyaane maqaarka dadka laga sameeyey fashrabuu caba fii kulli wacaan weel kasta weel kasta ku caba awal wuxuu ahaa asqiyada iyo sibraar basa idiin soo reebay weelad kasta hadda ku caba hayra alla tashrabuu muskira wax muskirao wax waalasa iska ilaaliyo khamra ah qaala xadaana abubakr bin abi shayba bin abi cumar walafdu min abi cumar qaala xadaana sufyaan can sulayman alaxwal can mujaahid bni jabrin can abu ciyaad can cabdillaahi bni camr ibnu caas radi allahu canhuma qaal lama nahaa rasuulu llahi markuu nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam can nabiid fi lawciyata weelasha waxa lagu shubtaa sharaabka qaaluu waxay dhaheen laysa kullu naas dadkoo dhan ma aha yajidu kii heli yani kii hel asiqaa sibraarkaad ka soo reebtay iyo maqaarkee dadkao dhan maqaar ma wada heli karaan rasuul allow fa arkhas allahum wuxuu u ruqseeyey fi ljari ashuunkii dhoobada laga sameeyey hayra almusafati asagana bishardi aan zifti lahayn oon korka laga marinin wax sida jamiitadoo kale ah aan korka laga marinin baabu bayaan waxaa la caddeynaya ana kula muskir wax allaala wixii muskiro wax waala khamru khamro wey wa ana kula khamrin khamro kastana xaraamun xaraam weeyaan xadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can ibni shihaab azuuri can abi salamata bn cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi su'ila rasuulu llahi sala allah alay wasalam can albitxi nabiga waxaa la weydiiyey bitciga waxa la yidhaahdo waa sharaab oo malabka laga samayn jiray malabka oo dee khamra oo malabka laga samayn jiray buu ahaa faqaala nabigu wuxuu yidhi kullu sharaabin sharaab walba oo askara waxwaala fa huwa xaraamun xaraam wey jawaamic ilkelim hadal jaamica oo kulminaya u callaalo wixii macno iyo murti ahaa ayuu nabigu u dhiibay calayhi salaam shareecadeena waxay ka mid tahay masaayaadka iyo qiimaha ilaahay uu siiyey ka mid tahay in qawaacid loo sameeyey qawaacidda ayada ah unbaa dadka ku soconaysaa wax allaale wixii qawaaciddaasi qaacidadaasi furuucdeeda oo dhanba ayadaasa hoosgelinaysaa ayadaas hoosgelin kullu sharaabin askar marka askar haddii la yidhaahdo macnahaas iyo wasfigaa waaye sifadaasi ayaa mu'afira ah oo mucallilo ah oo cilada xukunka saameynta ku leh waa cilat liskaar waaye cilat liskaar marka haddii la helo cilladiina xukunkii oo xaaraamnimadiina way imaanaysaa marka meeqa shaybaa maskaxda bedela maanta oo maanka dooriya waxaad ka fiirin marka maan doorin kuba wuxuu ku dhahaya mucaanid ah oo madax adag oo xaqdiid ah ayaa wuxuu ku leeyahay khamar markaa tira warqaadka ma banaano waa xaaraam wuxuu ku leeyahay aayad leh inalqaata alqaata inalqaata ina ah yani in qur-aanka iyo sunada nabiga alay salaam iyo qur'aanku aanku asmaa maba isku daariyaanba waxay ka hadlaan waa sifaat waa maaani macaani iyo sifaat baa laga hadlaa sifadaasi markaa wax allaala wixii laga helo xukunkiina waa imaanaya waa qaacidaday sameeyeen waxay dhaheen alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman xukunku mar walba wuxuu ku wareegaa ciladiisa ayuu ku wareegaa haddii la helo iskaar oo waxaan isaga uu maanka bedelayo magaci kastaba dadka u yaqaanaano wax maayacah oo sharaab ah oo la caboo la qurqiya ha ahaado wax la rugo gowska la geliy ha ahaado kalqaad wax sanka intii la saaro fiif la yidhaahdo deena marka sanka lagu soo jiido kadib lagu sarqaami oo maskaxda iyo maankaba uu tegi ha ahaado wax maxquun ahoo laisku duraa ha ahaado wax muxuu ahaa mubtalac ahoo la laqo kiini oo kale ha ahaado mabaa laga helay sifada iyo cilladaas ma laga helay iskaarkay waxwaali haa khamro weeyaan kullu sharaabin askara fahuwa xaraam xaraam weeyaan nabig alai salaam marka haddii magac la sheegi lahaa maanta kuwii xilliga nebiga jiray timir iyo cinab iyo baa laga samayn jiray oo laba maalmood iyo saddex maalmood ku dhammaan jiray middan marka intaasoo wax laga sameeyo ee keydka gelaysa oo waxaasoo nooca laga sameeyo ee dadkana waalayso ee dadku ay meelaha ku dhadhacayaan yaa ka daraanleed ka daraanleed tanaa ka daran marka see la yeella xukunkeedii qaacidu marka nabiga dejiye waxa imaan doona weligeed meeshaan ka fiiri qaala waxadaanii xarmala binu yaxya atujaybi akhbaranaa ibnu wahbin akhbaranii yunis can ibn shaab can abi salaam bn cabdiraxmaan annahu samica caaishata buu maqloo taquulu leh su'ila rasuulu llahi sala allah alay wasalam waxaa la weydiye can ilbidxi baa la weydiiyey sharaabka malabka laga sameeyey faqaala rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi kullu sharaabin sharaab kasta oo askara waxwaala fahuwa xaraamun xaraam weeyaan kulu sharaabin askara fahuwa xaraam xadaanaa yaxya bnu yaxya wasaciid bnu mansuur abubakr bn abi shayba wacmru naaqid wazuhayr bnu xarb kulhm can ibni cuyaynata xaw xadaana xasan xulwaan wcabd bni xumayd can yacquub bn ibrahim bni sacd xadaana abi can salix w xadaana isxaaq bn ibrahim wcabd bni xumaydin qaala akhbarana cabdurazaq baqrana macmar kulhm can zuhriy bihada isnaadi walaysa fi xadiidi sufyan wasalix kuma sugnaa su'ila can ilbidci wa fi xadiidi macmar bu ku sugan yahy wa fii xadiidi saalix anaha samicat rasuula allahi bay maqashay caaisha radi allah canha yaquulu asagoo le kullu sharaabin muskirin muskirin xaraamun xaraam weeyaan dayib iskaarkaa waxwaalidda waxwaalayo ama in yar markii laga isticmaalaba ha waalo ama in badan markii laga isticmaalo ha waalo oo haddii wax yar haddii laga isticmaalo qofka waxba yeelaynin laakiin marka la iska badiyo uu iskaar keenayo isagoona khamro unbuu noqonayaa ya qofkii si caqliga u isticmaalo qaadkoo u si miir ah haddii uu maarata laakiin qofka iska badiya ku waalanay waa isku mid waay maa askara qaliilahu fakaiiruhu xaraam buu nabig alay salaam yidhi ah, wax allaala waxa kiisa intiisa yar kiisa yar u wax waalo kiisa intiisa badanna waxaa weeyaan cafwan maa akara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam kiisa badan in badan wixii laga isticmaala hadduu wax waalayo intiisa yarna waxa wey maadada hadday jirto xaaraam weeyaan bu nabig alay slam riwaayo kale fa milu lkafi minhu xaraam sacab muggi hadii laga isticmaalana xaaraam weeyaan ayib qaala وxadثna qتayba بن سعيid وإسحاq بن ibrahim wlفظ لqتayba qala xadثna wkيc عن شhucب عن سعيid بن abi burda عن abihi abihiisa abi burda عن abi muسى الأشcري رضي الله عنه qاal bacatanii nabiyu nabiga calayhi salaam baa idiray ana wa mucaad bnu jabal ila lyaman yaman buu noo diray aniga mucaad bnu jabal kaan yursil bucahaat calayhi salaatu wasalaam adacwiya dad buu diri jiray dacwada aada dadka gaarhsiiya muxaadaraad iyo cilmi la baro iyo kala xukun la kala xukumo iyo wixii gaalo jizyada laga qaado iyo wixii muslimiin zakada laga arrimahaas muhiimaadkaasaa nabiga u diri jiray calayhi salaam mucaad iyo iyo waxaa la diray abu muuse labadaba waa reer yaman bay ka soo jeedaane faqultu waxaan buu yidhi ninka la yidhaahdo abu muuse waxaan idhi yaa rasuulallah rasuul allow ina sharaaban sharaab yusnacu laga sameeyo biardina dhulka yaman laga isticmaalo yuqaalu lahu lmizru misri baa la yidhahda magaciisa kow min ashaciiri shaciirtana waa laga sameeyaa nooga waran sharaabkaasi wa sharaabun sharaab kaloo yuqaalu lahu lbitcu bitci la yidhaahdo min alcasali malabka asagana laga sameeyaa faqaala nabigu wuxuu yidhi kullu muskirin xaraam magac kasta sheega hebel hebel hebel hebel waxaas shaqadaanad maaha waxaa weeyaan shareecadu qaaciday ku siisay kullu muskir wax allaala wixii waxwaalo oo maandooriyaa xaramun xaraam weeye magac kasta ahaado wax kastana laga sameeyo qaala xadaanaa moxamed bnu cabaad qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can camar samicahu min saciid bin abi burda ka maqna can abiihi can jaddi abi muusa alashcari radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh waalih wasalam bacaahu waa diray abu muusa alashcari wa mucaadan iyo mucaad ila lyamani buu u diray faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi bashiraa dadka u bishaareeya wayasiraa una fududeeya u bishaareeya waciidka iyo goodiguna ha akhrinine dhanka kalena wacdiga iyo jannada iyo bishaarada iyo nicmada iyo wuxuu ilaahay u diyaariyay awliyadiisa iyo saalixiinta u sheega una fududeeya oo markay timaado mashaqo almashaqa tadribu taysiir qaata mashaqa tajribu taysiir ma jacala lahu ma jacala calaykum fi diini min xaraj ma jacala calaykum fi diini min xaraj culays maa wixii aad kari weydo shay fudud baa lagugu bedelaya oad kari karto wacallimaa dadka waxbara jahliga ka saara ila mujtamacu wuxuu mujtamacan wanaagsan ku noqon karaa oo xumaantu ay ku yaraan kartaa aqoon hadday yeeshaan aqoon iyo cilmi oo mugdiga lagaga baxay wax allaala wixii khalad ah oo ka jira mujtamaca islaamka maanta dhexdooda ka jira sababtiisa waa jahli jahli baa keenay aqoon yaraa keentay aqoontii oon si fiican loo garanaynin iyo cilmigii oon si fiican loo fahmin marka wacallima dadka waxbara waxa la baro qofka hadduu wax barto wuxuu kala garanaya waxa wanaagsanee waxa fiican buu kala garanaya si dhab uu garan walaa tunafiraa dadka ha kala eryina ha kala fiijinina oo xoog iyo maaragtay tashadud iyo adeeg ha u isticmaalina tashadud iyo adeeg ha u isticmaalina maxaa yeelay way kala dar dadka way kala cararayaan haddii aad ku adkayso walaa tunaafira macnaheeduna intaasoo dhanka kalaga hadlaayo ma aha in wixii xaaraan ah laga aamusi oo xaaraanta la iska wado oo kaale iska dhihi ma jirto qofka waa inuu xaaraanta inay xaaraan tahay loo sheego wacallima bay soo geli ah, walaa tunafiraana waxa weeyaan inaadan quusinin oo qofka dembiga ku dhacday haddaad tiraahdo waxaa tahay ahlunaar baa tahay dembigaada laguba dhaafi mahayo yaas iyo quusad baad ku riday lama ogolo wauraahu qaal watadaawacaa isadeeca idinka madaxdaana ismaqla oo isadeeca oo khilaaf iska ilaaliya qaala falamaa wallaa markuu jeedsaday abuu muusa rajaca abuu muusa waa soo laabtay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah su-aal buu la soo laabtay hadhow la weydiin doono ina lahum waxay leeyihiin reer yamaneed sharaaban sharaab min alcasali malab laga sameeyey yudbaku waa la kariyaa xataa yaqcida ilaa ka fadhiisto waa la karin waa la karin malabkiibaa la karinayaa ama muxuu ahaa Eh, gelaydii wixii laga sameeyey shaciirtii sida loo wada u subaalinayso uu adkaanaya rib buu noqon ka waran walmisru misrina nooga warran nabi allow yusnacu waxaa laga sameeyaa min ashaciiri qamandida laga sameeyaay faqaala rasuulullahi sala allah alayh wasalam wuxuu yidhi kullu maa askara cani salaati salaadda ilaahay ee tukanaysa wixii kaa wareeriya ood rakacaadkeedii iyo qiraa'adeediiba iskaga kaa darmada fahuwa xaraamu a ah, ood kala garan wey waswaas kugu rida iyo dabeel dabeelku geliya ah, salaadii aad tuka istiriba waysalaan iska istaag muxuu ahaa ragcadaheeda isdabamari qiradii kala garan waa waxaasoo dhanoo isdhaaf haddaad aragto oo qofka waxa uu cabay ee fahmada ziyaadada ku riday fahmad dheeraad ah ayaa qofka ku riday ya macaan iyo raaxa iyo wax buu dareemaya maskaxdiisi waa dabagedisan wixii reebaya oo dhan baa daciif noqdoo yaraaday oo caqliga ahaa iyo maskaxdii markaasuu iska buubuubaya qofka asaga ahe salaadiisiiba aan kala fahmaynin waxa uu isticmaalay xaraam weya iska ilaali وxadثna isxاaq بن ibrahim ومحamed بن أحmed بن abi khلف wlفd بn abi khلف qala waxay yidhahn xadثna زكريا بن cadiy xadثna cubayd الlah وبن cmr عن زayd بن abi unaysةa عن سacيid بن abi burdةa qala xadثna abu burdah can abihi qaala bacثanii rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم baa i diray وmucaad aniyo mucaad ila ymn buu noo diray faqaala udcu naasa udcu waa u yeera annaasa dadka u yeera adacوة ilى الlah وman أxsanu qwla miman dacaa ilى الlah dacwada dadka u yeera wadiifaة الأnbiya baa la dhahaa dacwadu waa shaqadii ambiyada iyo rususha loo soo diray alcilmu wadacu wabashira bishaaraysa bishaareeya dadka bishaareeya rajo geliya walaa tunafira kala eryina kala fiijinina wayasira u sahla oo walaa tucasira ku cuslaynina qaala faqultu waxaan ya rasuul allah ninkii saxaabiga ahay madaxa intuu ka daramay madaxa intuu ka dakramay dakar baa madaxa ka gaaray jihaad iyo dagaal buu ku jiray markaasaa habeenkii janaaba ku dhacday haddana janaabana in laga qabaystaa la rabaa saxaabadii buu weydiiyey wuxuu yar bal waa xalkeena janaabana waa igu dhacday biyana iskuba shubi karoo namarkan aan igu yaalle qaawane afka kala hayeenu faashad iyo wax la saara midna ma leh oo iska qaawan yahay hadduu ilahay bogsiinana waa la arki haddii kale loo dhintana waa la arki waxay dhaheen biyo samaysta qabayso ah. ninkan waa nin nabar ku dhacay xanuunsan arrintaasoo dhanba umayna fiirinin aqoon la-aantoodiina kumayna kaaftoomin culammadii kalena mayna weydiinin ninka hadduu biyihiis ku shubay kow waa dhintay maskaxda biyihii taabteen markaasuu nabigu canaantay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaa sa'aluu id jahiluu maxay u weydiin waayeen haddaydan aqoon u lahayn masalada fa inamaa shifaa'u lciyi su'aal qofka aan aqoonta lahayn jiraa haysa jiradiisaan waxa uu daawaa asu'aal inuu dadka weydiiya culammada fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun buu ilahi lehy subxaana wa tacaala marka ha ku adkaynina oo culays dadkaa saarina yasira walaa tucasira qaala faqultu ya rasuul allah rasuul allah baan idhi aftinaa waxaad nooga jawaabtaa fii sharaabayna laba sharaab oo kunaa anaan ahayn nasnacumaa kuwa ku samaysta bilyaman yaman albitcu bitci wa huwa min alcasali malabka laga sameeyaa yunbadu waa laqoyn xataa yashtada ilaa uu ka adkaadaan dabka lagu hayn walmisri midka kalena misri weeye wahuwa min adurra gallaydi iyo washaciiri qabandida laga sameeyaayo yunbadu isagana waa laqooya xataa yashtada ilaa uu rib ka noqdo ka adkaado sharaabkaasaa yaman laga isticmaala waana ku soconnaaye nooga jawaab waa wixii markaa meelahaad u socota ee dacwada ama cilmiga gaadhsiinayso dadka dhaqankooda iyo dhibaatada haysata ee meelaha xumaanta iyo munkarkooda uu ku badan yahay aqoonteeda iyo cilmigeeda si gaara ah. inaa ugu takhasustaan la rabaa ood ka jawaabi karta masaa masaa'isha noocaasoo kalea waxbaa lagu weydiin doonaa ileene qaala wa kaana rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa qad ucdiya kii la siiyey jawaamica alkelimi kelimooyin jaamicah bikhawaatimihi maca khawaatimihi kelimadaas ama muxuu ahaa khatimid ay khatimayso warkii oo dhanba ay la socoto kelimo jaamica oo khaatimo ah oo wax dambe oo qofka uu sii weydiin aysan jirin wax kastaba soo hoosgeli ayuu nabiga ilaahay siiyey oo waxay ka mid ahayd waxyaalaha khasaa'ista ee nabigan lagu khasiisay oo kii dhihi jiray waxaa lay siiyey uctiitu khamsan lam yucdaa nabiyun qabli nabi iga horreeyey shan aan la siinin baa lay siiyey waxaa ka mid a ah, wa uctiitu jawaamica alkelim jawaamica alkelim baa nabiga la siiyey hadal koobanoo yar oo hal la sharxo oo hal la faahfaahiyo haddii la yidhaahdana kitaab dhan laga qori karo ayaa nabiga calayhi salaam la siiyey oo la baray walidalika waxaa arkaysa alqawaacid alfiqhiya qawaacidda fiqhiyada ee alqawaacid alkubraa oo kale oo lagu soo aruuriya furuucu shareeca keligeedoo kitaab laga alifad arki laa darara walaa diraar buu nabigu yidhi calayhi salaam laa darara walaa diraar meeqaa soo gelaysa dararkii ya dafcigiisii iyo rafcigiisii iyo isaaladiisii iyo takfiifkiisii iyo muxuu ahaa tuqadaru biqadrihi iyo arrimihii kutub baa laga alifayba qaacidat daruuraat faqaala anahaa qaala nabiga alayh salaam wuxuu yidhi anhaa waxaan reebayaa can kulli muskirin wax kasta oo qofka maskaxdiisa bedela oo askara ka bedela can salaati salaada salaaddaa tukanaysaba haddaad arato adoon caadi ahayn ya waa lagu soo galay ogow waa lagu soo galay oo kuwa qaadka cuna waxay ku dhahayaan salaaddii baabaan ku fahmaysanaynaa caaw o dhan baan soo jeedi oon tukani oon tukani oon qira'at alqur'aan waaba waalli salaadan aadan sidaad caadigaah aadaan kaa saartay caadinimadaa kaa saartay ee unqulqulinayso ee un tukanayso ee aad wado ya maxaa bedel ku sameeyey jirkaada maxa bedel ku sameeyey waxaa naftaada inaad siday tahay aad takaaliifta shareecada iyo cibaadada iyo culayskeeda inaad u dareentaa la rabaa laakiin uu ku hagaayo alla ka cabsi ee inuu maaragtay raaxo iyo macaansi adiga aad sabab u noqotay maadaad cuntay darteed iyo waalliya fudeed ku galay arrintu maaha a qur-aan badan baan akhriyaayo wax badan baan ku daalacdaayo ayay dhihi jireen saasay dhihi jireen alxamdulilah qaadka hadda eh, magaalooyinka waaweyn waa ku yaraaday inkastoo uu jiro laakiin dhibaato waxay ka jirtaa tuulooyinkii tuulooyinkii ayaa hadda koow carcoorinaya oo hadda koow xiiseenaya wixii uun dhallinyaro ay uun magaalo soo martay oo dhan mare oo dhan iyo wax allaala wixii eh, qaad iyo sigaar ahaay annaga na mooday oo dhan waxay iskugu biishubteen tuulooyinka iyo baadiyaha geljirihii iyo adhiraacii iyo loolaydii iyo baadiyihii tuulooyinkii dugaga xumaa ayaa iskugu tagtay dadkaas dacway u baahan yihin dadka in diinta la gaarsiiya u bahan yihin dadka in laga daba tagay u baahan yihin oo aan laga harin fogaade oo way tageen qaar baaba u galayba waddamada yani manaadiqda iyo gobollada gaalada gudaha u galay oo dugsi qur-aana aan aqoonin oon masaajid aqoonin oon jumciya jamaaca midna aqoonin ayaaba jiraba oo magacaa on ka haystay islaamnimadii iyo tawxiidkii oo muqtadiyihiisi macnihiis midna aan la garanayn waajibka marka dadka saaran ducaadda iyo dalabatulcilmiga waxaa weeyaan in xiliyaha fasaxa iyo waqtigii la heli karaba laga daba tago dadka asagoo la abaabulo la gubaabiyo la wacyigeliyo oo dhaqankoodii wanaagsanaa iyo akhlaaqdoodii ay ka tageen in dib lagu soo dabaalo ha oo aan arrintaa iyadaa la fududaysanin maxaa yeele kuwaasi markay baadiyuhu sidiisaba waa kii dhihi jiray carab nabiga alayh salaam uu markuu dardaarmay saxaabadiisa iyo cumar iyo dardaarankiisii marka dadka asalkiisi iyo usuushiisu waa baadiyaha baadiyaha weeye marka baadiyuhu hadduu naga hallaabo oo dhaqan guur uu ku dhaco oo dhaqankii iyo noloshii ay hallowdoo qaribanto magaaladuna waxaa weeyaan ma hagaagayso ma hagaagayso dayib marka waa in baadiyaha xoog iyo taarget la saaro wey markii lagaaga sheekeeyo waad yaabaysaa wax allaala wixii dee baabuur aha o dhan waa ka daba tegay alaabtiisuna wataa qala xadana qutayba bnu saciidin qala xadaana cabdاlcaزiiz an daarawardiy an cumaarata bn qaziya can abi zubayrin can jaabir ana rajula nin baa qadima min jayshaan nin baa ka yimid wa jayshaanu jayshaanna min alyaman yaman bay ka tirsan tahay ka mid tahay meesha la yidhaha fasa'ala nabiya nabiga calayh salam wuxuu weydiiyey can sharaabin yashrabuunah sharaab ay ku cabbaan biardi dhulkoodii min adurati baa laga sameeyey gelley yuqaalu lahu lmizru baa la yidhaahdaa gellayda iyo qamandidii waxaas laga sameeyaa amminkan waa sidaas gelaydii iyo qamandidii yaa khamrada laga sameeyaa oo markaad aragto kenyadaas iyo ugaandha iyo markaad tagto casarkii baad arkaysaa duhurkii iyadoo la waray ayaad arki casarkiina intii la tumay oo laga buuxiyey bashuumo tuubooyin dhaadheer ayadoo la gashaday oo duqiyo doon laskugu imaada arki habrihii waaweynaa oo soo fadhiisan oo halkooda tuubada ka gashanaya aad bay u cabbaan kuwaasa usii daray waanadaan arkay yuqaal lahu lbisru baa la yidhaahdaa ka warran nabi allow fa qaala nabiyu nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi amuskirun hu hal su-aal buu weydiiyey nabigu maskaxda ma bedelaa oo maandoorye ma yahay sidaadii horeed ahayd caadadii aad ahayd iyo qaabkaadii hore miska ka bedelayaa su-aashaasuu weydiiyey qaala nacam ha ha waxbuu bedelayaa faqaala rasuulu lahi sala allah alay slam kullu muskirin xaraam wax allaala wixii muskirahoo maadadaasi wax ku jirto xaraam in ina allaha ilahi caza wajal ina lilaahi cahdaa ilaahay waxaa u sugnaaday caza wajal cahdan ballan iyo yabooh ballan buu ilaahay qaaday liman qof wuxuu u ballan qaaday yashrabu cabaya almuskira maandooriye qofka caba wuxuu ilaahay u ballan qaaday an yasqiyahu inuu ka waraabiyo min tiinati alkhabaal ehlunaarka carunkiisa iyo dhididkiisa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah wamaa tiinatu alkhabaal maxaa la dhahaa qaala caraqu ahli naar ahlu naarka walciyaadu billaah naarta markii ay dabdabkii iyo ololkii dhididka kashax kasoo dhahaya kasoo daadanaya iyo o mase cusaarati ahli naar ehlu naarka mililkiisa dhiigga iyo malaxda iyo mililka ka socda yaa waxaa la cabsiinayaa kuwa maandooriyaha cuna ee isticmaalee cabba kuwaasaa la siinayaa buu nabiga sala allahu aleyh waali wasalam waana cahdi iyo ballan ilahay uu galay subxaanah baabu cuquubati man shariba alkhamr qofkii khamre caba ciqaabtiisa idaa lam yatub minha hadduuna ka toobadkeenin yamnacu iyaaha fi laakhira aakhira ayuu ka reebayaa qofkii khamrada cabi jiray iyo maandooriyaha markii aakhira la tago oo khamradii wanaagsaneed ee udgooneed ee macaaneed oo alad maa yashrabuhu ahlujanna ahlujannah waxay cabbaan wixii ugu fiicnaa ahaa ayaa loo diiday oo laleeyahay adigu adduun baad kusii horumarsatay iska daa baa lagu yidhi dadkii mukalafiinta takliifta sharciga qaatay amarka alla qaatay oo naftooda hawadoodii ka reebay khamradii adduunka yaa middan macaan ee la siiraya qala xadaثna abu rabic اlcataki wabu kamil اljaxdari qala xadaثna xamaad ibnu zayd xadaثna ayub can naafici can ibni cumara cabdالlahi bn cumar qala qala rasuulu اlahi salى اllah alيه wasalam wuxuu yihi kulu muskirin khamr wax allaala wixi bedela maskaxda khamro wey wa kulu muskirin xaraam muskir kastana waa xaaraam xadiidkan waxaa ku kulmay bayna atacriifi wاlxukm bayna tacriifi الshayi wa xukmi الshay ayaa lagu kulmiyey kow khamro maxaa la yidhahdaa haddii lagu weydiiyo kulu muskirin khamrun waa ka tacriifkeedii xukunkeeda muxuu yahayna wa kullu muskirin xaram tacriiftii waxaa lagu kulmiyey xukunkii baa lagu kulmiyey wax kastoo wax bedela soo maarta kulliga siiqulcumuum baa la yihahda weliba umu siyaq baa la yihahdaa siiqooyinka caamka faa'iideeya hooyadood kulliga u caamsan muskir weeyaan wax allaala kullu muskirin wax allaala wixii maan ka bedela khamrun khamro weeye noocu ahaadaba wa kullu muskirin muskir kastoo maskaxda bedelana xaraamun xaraam weeyaan waman shariba alkhamra qofkii khamrada ku caba fi dunya adduunyada famaata dhinta wahuwa yudminuha isagoo daa'imay oo khamre yacaba ayuu sidaa ku dhintay lam yatub aan ka toobad keenin lam yashrabaa ma cabaayo fi laakhirati aakhira ku cabi maayo hadduu tawxiid ehlu tawxiid yahay oo sida kale muslim yahay xataa hadduu janno galo khamradaasi ah, ah, jannada ku cabaayo waana wax macaan ahlu jannadu aad jecel yihiin oo qiimo badan wey middan uraysa ee lagu waasho ee ceebta socotaa maaha aha taa ayada waxaa weeyaan wax macaan wey daygu xadadanaa isxaaq ibn ibraahim marka ijtihayni miyuu ijtihayni ila ma tashtahi ilanfus wataladu lacyunu biilayhi aljanaadi waxay naftu jeceshahay mise ijtihiid ba laga qaadi mise isagoo doonaya adana loo diidi in loo diidi waa dhici karta oo le adduun bad ku hormarsatay adduun baad ku hormarsataye adiga kuma jirta tan oo laga soo reebay iyo maya in lagaba qaadayo haddii laga qaado laakiin dee muxuuba dareemiba cuquubo in looga dhigaya la rabaye hadduu isaga oo dareenkiiba hadii laga qaado oo khamradii macaankeediba aakharo loo muujin waayo cuquubo marka ma dareemayo a wax goodina ma noqonayso waa inuu marka dareemayo wey qaala waxadaana isxaaq bin ibrahim وabu bkr بن abi shayb abu bkr بن isxaaqin kilahuma can rawx بn cubاadةa xadaثna ibn juraydin akhbaranii muسى بn cqبة can naafic can ibn cmr ana rasuula الlahi salى الlah عalيه وalih وsلم qaal kulu muskirin wax allaala wixii maskaxda bedela khamru wakulu muskirin xaraam xaraam qala xadaثna صالح بن mismar الsulmi xadaثna mcn بن ciisa qala xadaثna cbdالcaزيز بن mطلب can muسى بn cqبة bhada isl mثlah qala xadaثna mxamed بن مثنى ومxamed بن mxaatim qala xadaثna yaحya والqطاn can cubayd الlahi الcmri akhbarana naafic mawla بn cmr can ibn cmr cabdالlahi بn cmr qaal walaa aclamhu ila can الnabiy saasuu leeyahy ibnu cumarna nabiga buu ka wariyey calayh الsalaam marfuuc xukma wey qaala wuxuu yihi kullu muskirin khamr wax allaala wixii muskira oo qofkii maskaxdiisii caadiga ahayd ka qaadaa khamrun khamro wey wa kullu khamrin khamr kastana xaraamun xaraam wey natiijada maxay noqotay waxa aan magacyaha u sheeg sheegayno dhammaanteed khamrun weeyaan ayay natiijada noqonaysaa qala xadaana yaxya bnu yaxya qala qara'tu cala malik can naafic can ibni cumar ana rasuul allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi man shariba alkhamra fi dunya adduunyada ninkii ku caba xurimaha waa laga xarimi fi laakhirati aakhiro qaacidaa jirta qaacida ayaa jirta man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani wixii shay aad xaq u lahayd ayaad wakhtigiisii oo la gaaray aan la gaarin ayaad dadejisatay wakhti aad xaq u leedahay oo lagu siin lahaa baad leedahay oo xalaal ku ahaan lahayd baa jirta dadejinta aad dadejisatay ayaa lagaga xarimayaa le khalaas qofkii dee qofkii dhaxalkiisa u lahaa buu dilay si u dhalo si u dhaxlo ayuu dilay dhaxalkii baa loo diiday mabalhid baa le dhaxalkii qaatil baa la dhahaa xadaثna cabdالlahi bn mslma bn qacn xadaثna malik can naafic can ibni cumara qaal man shariba alkhamra fi dunya falam yatub minha aan ka toobad keenin hadduu toobad keeno alla u soo noqdo atawbatu tajubu maa qablaha weeyaanoo wixii hore way baabiinaysaa ama xaddi baa laga oofiyey khamrada oo cuquuba adduunka lagu ciqaabay ilahay kuma jimcinayo laba cuquubo adduunya aakhara qofka kuma ciqaabayo qofkii khamro cabo oo xadda laga oofiyo aakhara waxba looma haysto marka lam yatub minha kaan ka toobadkeeninse xurimaha fi laakhirati baa laga xarimin falam yasuqhaa ma cabaayo ma cabaayo aakhara ku cabi maayo qiila limaalig waxaa lagu yidhi rafaca maaligu xadiidka ma marfuuc buu ka dhigay qaala nacam haa marfuuc buu ka dhigay buu yidhi waa marfuuc maalig baa maslama cabdullah bin maslamiya weydiinaya naafic xadiidkiisa ibnu cumar ma marfuuc ba haa marfuuc qaala waxadathana abubakr bin abi shaybata qala xadathana cabdullahi bn numayr xa xadana ibn numayr qal xadana abi xadana cubayd llahi alcumari can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man shariba qofkii caba alkhamra khamrada qofkii caba fi dunya adduunyada lam yashrab waa ku cabi maayo fi laakhirati aakhira ila an yatuub inuuba toobad keena mooyeen waxadana ibn abi cumara qaala xadana hishaam yacni ibni sulayman almaqsuumi can ibni jurayjin qaal akhbarani muusa bnu cuqba can naafic can ibni cumar can inabiyi sala allahu aleyh waalihi wasalam bimidli xadiidi cubaydillahi buu sheegay baabun wuxuu ku saabsan yahay fi ibaaxati nabiydi aladi lam yashtida nabiidka iyo sharaabku waa bannaan yahay aan lam yajtad adkaanin walam yasir muskiran khamrana aan noqonin waxaa laga hadlaayo waxaa weeyaan lama diidana inaad waxaa ilaahay kuu baneeyey ama malaba ama muxuu aha cinaba ama timira ama sharaabka kala duwan ee fawaakihdaasi aad intaad shiidato aad sharaab ka dhigto cabto laguma diidana ee waxaa la diidan yahay waa inuu adkaado oo khamro noqdo markaa uma lagu diidan yahy xaddaana cabdullah bnu mucaad alcambri xaddaana abi xadadana shucba bn xajaan yaxya yaxya bn cubaydan an abi abi cumar bahraan qaala samictu ibna cabaas an yaquul kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu nabigu ahaa yuntabadu lahu waxaa loo qoyn jiray sharaabka awalan layla habeenka awalkiisa habeenkii marka la seexanayo yaa timir iyo cinab iyo wax laiskugu dariyo markaasaa weel biyaa loogu ridi jiray si oogu mayaado oo ugu jilco oo u kala raaraco fayashribu wuxuu cabbi jiray idaa asbaxa markuu waaga baryo caawa o dhan bay ku jiri aroortii markuu waaga la gaaro isagoo sharaaba u cabbi jiray yowmahu maalintiisaas dalika maalintaas o dhan cabbi waleyla lati tajiiu habeenka imaanaysa ka dambaysana wuu cabi walqada beri waleyla lati ukhraa maalinta ka dambaysa waa laga habeen laa maalmood walqada iyo maalinta dab saddexaad ila alcasri casrka laga gaaro saddex maalmood fain baqiya shayun hadduu sharaabkii wax ka soo haro saqaahu lkhaadima ayuu waraabin jiray saddex beri wixii ka dambeeya waxaa fooda kusoo haysa inuu isbeddel ku dhaco khamro tallaajado iyo muxuu aha e, e, waxyaala wax ma haystaan meeshana marka way khamroobi oo biir bay noqone intayna biir noqonin ka takhallusa waa la cabi wax baadila wayna waa laska daadin qaal ow amase amara wuxuu amri jiray bihi khaadimka fasuba markaasaa la daadin jiray qala xadaana maxamed bn bashaar xadaana maxamed bnu jacfarin qala xadaana shuban yaxya bahrani qaala qaala wuuuakaruu waxay sheegeen annabiyada nabiyad bay soo hadal qaadeen cinda ibni cabaas cabdullahi bn cabaas agtiisa faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam waxaa yuntabadu lahu fi siqa sibraar baa loogu qoyn jiray sharaab qaala shucba min leylati lithnain ka bilow habeenka isniinta مثال wayashrubu wuxuu cabi yowma lihnayn maalintii sniinta wathulathaa'i ila alcasri laga gaaro fain fadala minhu shayan had wax ka soo hara saqaahu alkhaadim buu waraabin jiray aw sabahu markaasuu deena daadin jiray hadba kuleelka iyo qaba way kala duwan tahay waddanku hadduu kulul yahay ama cimiladu ay kulushahay sharaabka isbedelkiisi dirba waa isbedelaya kuleelkii waa dhib badan wey waxa weeyan waxbuu bedelaya kuleel hadduu imaado qofkii qabowa xilligiisa dhinto xalga xoogo inuu yar joogo laakiin markuu kuleel dhinto markaba waa isbedelaya biyahaas nadiifta ah haddaad meel kulu aad maalmo ay joogto isbedeli oo suu dhow isbedelaysa qala وxadثna abu bkr بn abi shayba وabu kurayb وإسxاaq بn ibrahim wlfظ لabi bakr وabu kurayb qala isxaaq barna وqala aqrana xadaثna abu mucaawiya can اlأcmash can abi cumar وبni cabaasin qala kana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه waslm yuqnacu lahu zabiib zabiib baa mararka qaar hadba taaratan wa taara mar waa timir mar waa zabiib zabiib baa loo qoyn jiray yunqac niqac waxa weeyaan waa yunbad waa loo qoyn jiray wey fayashrabu wuxuu cabi jiray alyowma maalinta oo kale walqada berri wa bacda alqadi berri maalinta ka dambaysa ilaa masaa'i haalia maalinta saddexaad galabteeda uma yaamuru bihi wuxuu amri jiray in la cabo la dhammeeyo fa yusqa markaasaa la waraabin jiray nabigo markaasaa la cabi oo iraaq waa la daaday waxbaa dila waayo qala wxadana isxaaq bn ibrahim abarana jarir an acmash an yaxya bn abi cumar can ibni cabaasin qala kana rasuulu lahi sala allah alay wasalam yumbadu lahu zabiib zabiibka fi siqaa istibraar lagu qoyn jiray fayashribahu yowma maalintaasu cabi walhada wa bacda alghadi faida kana masaa halia markuu gaaro shariba waa cabi wasaqa waa waraabin jiray saxaabada wax soo hara iyo khaadimka fain fadala shayn hadduu wax sii haro oo berri inuu gaaro laga yaabo maalinta dambe afraad ahraaqa waa badbaadin jiray qala wxadaanii muxamed bn axmed bn abi khalafin xadaana zakariya bn cadiyin qala xadaana cubaydllahi can zayd can yaxya camr ibn kaci qaala sa'ala qowmu dad baa waxay weydiiyeen ibn cabaas can beyci alkhamri khamrada beeceeda wa shiraa'iha soo gadashadeeda wa tijaarati fiiha iyadoo laga becshiraysto khamro ani ma cabaayati lakin waan ka becshiraysan faqaala ibn cabaas bal ka warram masalada ka warram maashan haddaan ka becshiraysana ka warram faqaala ibn cabaas baa wuxuu yihi amuslimuuna antum ma muslimiin baa idinku tihiin su-aashan ama waa su-aal inkaari ah marka magaalaad tihiinoo haddee gaaladu islaamnimadiiba hadday diideen iyo tawxiidka ka horreeyey waxaan kale oo wax ayaga iska wataan oo dhaqankoodii horab u bannaanaaye saas sibaa idiinga jawaabi mise muslim baa tihiin oo haddaad muslim tihiin idinkoo muslimiina inaad su-aasha maanta i weydiisaan oo tiraadeen khamraan ka shaqaysanaynaa waxa lala yaabo weeyaane waa su'aalu tawbiikh iyo inkaar weeyaane a muslimuuna antum miyaa tihiin qaaluu nacam muslimiin baan nahay dheen dayib qaala wuxuu yihi fa inahu laa yaslux haddaad muslim tihiin wixii muslim inuu cabo loo diiday ama uu cuno loo diiday inuu iibsado lacag ka raadsadana lama ogolo fa inahu laa yasluxu ma bannaano baycuhaa iibkeeda walaa shiraa'uhaa soo gadashadeeda wala tijaaratu fiiha in laga ganacsado laga becsharaysto qaala fasaluuhu can nabiid bal nabiid ka warran marka sharaabka aan qoysanayn faqaala kharaja rasuulu llahi sala allah alay waslam fii safar nabigaa safar u baxay calayhi salaatu wasalaam uma rajaca markaasuu soo laabtay waqad nabada naasun waxay ay u qooyeen dad min asxaabihi ka mida fii xanaatima jamcu xantam ashuumihii dhoobada ahaa wey ashuun ay sharaab ugu qooyeen wanaqiir haantimireed wadubaa ubooyin intaasoo sharaab loo sii diyaariyey faamara amara bi wuxuu amray in la daadiyo fa waa la daadiyey intaasoo maalmadoo nabiga maqnaa baa lasii dhigaayey uma amara bisiqaain sibraar buu yidhi keena fa jucila fiihi waxaa gudihiisa sibraarkii lagu shubay zabiibun wa maa zabiib iyo biyo isku geeya sharaabkaas sibraarkaa dirbe aan dadejinaynin fa jucila min alleyli habeenkii baa lagu shubay fa asbaxa waagii baa bariyey fa shuriba minhu waa laga fa shariba minhu waa ka cabay nabigu yowmahu maalinta dalika iyo walaylatu habeenkiisaasi almustaqbala soo qaabishana wa min alqadi beri xataa amsaa galabtii laga gaaro fashuriba waa la cabay galabtii baa dhamaystay wasaqaa waa waraabiyey dadki wxii soo haray falama asbaxa amara wuxuu amray bima baqiya minhu fuuriiq wixii soo haray wuxuu daadiya qala xaddatana shaybaan bn faruq xaddatana qasim yani ibn mufadal alxudaay qaal xaddatana humaama yani ibnu xazm alqushayriyu qaala laqiitu caaishatan la kulmay fasa'altuha can nabi baan weydiiyey fadacad waxay u yeedha caaisha jaariyatan nabiidka iyo sharaabka noocyahaasoo weelasha lagu qoysta ka warran baa la weydiiyey waxay u yeedhay jaariya gabarh khaadimadaheeda gurigeeda joogtay xabashiyatan oo xabashiyada ayay u yeedhay oo arrimahan aad u sii taqaana fa qaalad waxay tidhi sal haadihi tan weydii tan aad iga sii taqaano fa innaha kaanad waxay ahayd tanbidu lirasuulillah nabiga calayh salaam bay sharaabka u hagaajin jirtay oo u qoyn jirtay faqaalat alxabashiyatu waxay tidhi cilmi hadduu imaado qof walba waa laga qaadanayaa cilmiguna qofkiisa sharaf buu u yeelayaa qiimatu kulli mri'in maa yuxsin weeyaan ayadii baa la weydiiyey cilmigeedii baa loo baahday kunt khaadimad bay ahayd ama addoon bay ahayd waa la weydiinayaa cilmi kuntu waxaan ahaa bay tidhi anbidu lahu nabigaan u qoyin jiray fii siqaayin sifraar min alleyli habeenkii wa kiihi markaasaan afka uga xidhi jiray wa ucalliquhu meel baan u suri jiray fa idaa asbaxa waaga hadduu baryo shariba min waa ka cabbi jiray qaala xaddaana maxamed ibn muhana alcanasi qaala xaddaanaa cabdulwahaab athaqafi can yunus bn cubayd can xasan albasri can ummi hooyadiis can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi kunaa nanbidu lirasuuli illah nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiis khayraa la dhihi jiray mawlaati umu salama umu salama yay mawlo u aheedoo xoraysatay xasan basri hooyadiis nacam qaalad waxay tihi kunaa nanbidu lirasuuli illahi sala allahu alay ali wasalam fi siqa sifraar baan ugu qoyn jiray yuukaa aclaah afka koraa laga xidhi jiray walahu caslaa-un saymana waa lahaa saymo iyo muxuuha tuubooyinna waa lahaa nanbiduhu qudwa subaxdii baan u qoyn jiray fayashribuhu cishaa'an cishihii marka la gaadhu cabbi jiray isagoo sharaabkii sharaab noqday oo macaanaaday wananbiduhu cishaa'an habeenkii baan qoynaynaa mararka qaar oo fayashribuhu qudwa subaxdii baa cabbi marka habeenkii labayo tobankaa saacdood ayuu ku sharaabku noqon qala xadadana qutayba bnu saciid xadadana cabdilcaziiz can ibni abi xaazim can abi xaazim can sahal bni sacdin qaal dacaa abu saciidin isaacidi rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam fii cursihi abu saciid baa aroos aroos lahaa nabigu u yeeray saxaabadu aroosyahooda magaalada madiine ka dhaca qaar nabigu ka qayb galana waa la arkay qaaruun waxbaba ka ogeenna waa la arkay oo u dhiitay waryaa ma guursatay jaabir bin cabdillaahi war ma guursatay cabdiraxmaan bin cawf mahya muxuu yahy waxaan kaa muuqda calaamadii arooska kaa muuqata meelay ku aroosteen mooga qaarna way u yeeri jireen marka alamru fii dalika waasic abu saciid alkhudri wuxuu u yeeray rasuulka fii cursi arooskiisii fa kaanat imraatuhu markii guriga la tegay xaaskii abu saciid ee arooskeeda xalay la soo gelbiyey yaa waxay ahayd yoomaydin maalintaa khaadimahum khaadimkoodii ayadii baaba khidmadii qabanaysa oo shaqadii qaybinaysa gabadho hadday xijaaban tahay oo xijaabkeedii sharcigaha ay qabto ikhtilaad iyo taabashana aysan jirin raggaa ay la joogtana wax khalwa iyo qof keligii aysan ahayn ninkeedii ay la joogta ama maxaarimteeda ama khalwaba aysan jirin wax dhibaataa male inay ragga u khidmayso o khaadim noqoto wax dhibaataa oo maanaca ma jirto masalada ayadaa mararka qaar waxaa arkaysa dhanka tashadudka iyo adeega ayaa la gelayaa sida kuwa carabta oo kale meelaha qaar waad yaabaysaa gabadha iyadoo xijaaban oo asturan oo wax walbaba u dhammaystiran yahay ayaa waxaad arkaysaa sida loo haddana loo xeenayo mararka qaar yaad xooga u udhehaysa xooga mubaalaqa ah ayaaba meesha ku jirta masaladan ayaa ku jirta ayib fa kaanat imraatu yamaydin khaadimum wahiy alcaruusu waa aroosad ayadii aroosadeed baa khidmanaysa qaala sahl baa wuxuu yidhi tadruuna ma ogtihin maa saqat rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ay loo yeedho cuntadii cabitaan oo sharaab ay nabiga siisay ma garanaysaan anqacad lahu waxay u qoysay tamaraatin xabada timira min alleyl habeenkii ba usii diyaarisay fii tawrin bay ku diyaarisay weel dhagaxa falamaa akala markuu cunay cuntadii saqatuu iyaah saqatuu waxay siisay nabiga sharaabkii iyaahu rasuulka sala allah aleh wasalam ama saqatuu rasuulka iyaahu bay siisay ayib tana waxaa laga qaadanayaa takhsiis bukhaari waa u baabaysan jiray in dadka casuumadda ama martiqaadka ama arooska loogu yeeray in qaarkood wax lagu khasisi karo ah, lagu khasisi karo waxoogoo caano oo dadka deeqayn haddaad qof aad markaa ixtiraamaysa oo ama maarata aad qadarinaysa ama waalid kuwa ama ilaa akhirihi aad si gaar u siiso wax maanica ah ma jirto ama asaga ha kaa diida ama ha kaa ogolaado laakiin waa u khasisi kartaa way ku khasistay وxadثna qtayb بن سعيid xdna yعquب عن بن cبdالرحمن عن أbي xاaزم qاala samictu sهلا yquل atاa abu usayd abu usayd الsاacidi radي الlah canه rasuulalahi buu u yimid calayh salaam fadacaa rasuula nabigu yeer nab al aroos baan qabnaa noo imow gurigii arooskooduna marna waxaa cuntada la hormari jiray kor la oo gabadha gadaal keeni jiray marna gabadhaba lasii geen jiray bimili walam yaqul falama akala saqatu iyahu ma sheegin qaala xadaanii moxamed binu sal tamiimi qala xadathana ibn abi maryam akhbarana moxamed an abi hasaan qala xadaثna abu xaazim slmة bnu dinar can sahl bni sacdin الsaacidiy bhada اlxadiiث waqala fi tawri bni xijaaratin falama faraqa rasuulu اllahi markuu bogay alay slat dcaam amaatatu amaatatu way u xurbisay amaatatu way u xurbisay fasaqatu markaasay waraabisay dee timir iyo biyo laisku daray weeyaan oo isku mayaaday oo timirtii ay gudaha ku tirto oo biyo soo kormareeno marka xoogo waxay u bahan tahay in laisku dheelitiro laisku dheelitiro ayay u baahan tahay soo ma garanaysaan caanaha caanihii la dhihi jiray garoorka garoor mo ka subaga laga baxsada la dhaha mise ka subagga ku jira khilaafun bayna alculamaa ya waa isku khilaafi doontaan soo fiiri garoor kee la dhaha yaa u yaqaana garoodh midka subagga lagala baxay soo maarti garoor bay u yaqaanaan jamacadaas midka aan weli subaga laga bixinin oon la lulin yaa garoor u yaqaana <laughs> khalaas marka waxa weeyaan khilaafkaasa ka jira maslatulgaroon meelaha qaar waxaa loo yaqaanaa markii subaga laga bixiyo caanaha ciir baa loo yaqaanaa ciir garoonna waxaa weeyaan intaa weli subax laga bixinin baa garoon la yidhahdaa marka ay u fiican yihiin u fitamiisan yihiin u caafimaad badan yihin wey ama u badan yihiin garoon nacam ya ya khilaaf bayna culamaa iska dheh ma kala rajaxayno laakiin qolo walba marka meesha la joogo ma lagu raaci adoo halkan jooga carradan jooga hadii aad tidhaahdo garoodhi si ciir baad filanaysaa waxa lagu keeni waa ciir ah, ku talagal ku talagal ah, caano oo subag ku jira lagu keeni maayo ayib marka waxaa weeye caanaha garoorhka ee weli subaggaan laga bixinin dee ayagoo sidooda adag lama cun lama cabbi karo waa la xurbiya waa la xurbini saasaa loo xurbinaya ah, waxbaa saa lagu wareegi lagu waraaqi ilaa ay jilecdo isdhex gasho marka waxaa weeye sharaabkii waa kan amaahatu way u xurbisay fasaqatu way waraabisay takhusuhu nabigay ku khaas yeeshay bidalika sharaabkaas dadka kale o dhan mayna sirin nabigay si gaara u siisay sala allahu aleyh waali wasalam wa hada jaa'is way bannaan tahay maxaa dadka qaar sharaab caan u siisay kuwa kalena aad biyo cad u siisay nina kuguma qabsan karo adigaa iskale ma cala almuxsiniin min sabiil qaala xaddaana muxamed ibnu sahl atamiimi wa abubakr bnu isxaaq qaala abu bakr wuxuu yihi abarana qala ibn sal xadana ibn abi maryam abarana mxamed huwa mudrifan abu qasanaha abarani abu xaazim can sahal bni sacdin qaala dukira lirasuuli llahi sala allah aleyh wasalam baa waxaa loo sheegay imra'atun haweeney min alcarabi reer carbeeda ayaa nabiga loo sheegay gabadha waa gabarh qiban badan oo kada waa loo ammaanay inuu guursaduu dabcay nabiga calayh salaam fa amara abaa usayd buu wuxuu amray an yursila ilahay inaan u diro saxaabadiisu diri jira nabiga alay slam abu raafic waa kii maymuuna bint alxaarif usoo oo la soo hadlay marka rag buu dilay oo isoo arkay oo la hadlo oo soo maarata doono ama sayd buu wuxuu amra an yursila ilah usoo diro soo arag bal soo dir fa arsala ilayha waa usoo diray faqadimad way soo gashay fa nazalad waxay degtay fii ujummin xisni xisniga guri yacni xidhan oo deyrkiisa leh yaa ujum la yidhahdaa ujumi bani saacida nimankii xaafadii reer bani saacida dayrkoodii bay gabadha gashay marti ku noqotay fa rasuulu llahi sala allah alay slam baa baxay xataa jaa'a waa u yimid inuu u galo oo arko oo guurkii howlihii laga wada hadlo ama meehe waaba loo soo nikaaxay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas waaba reerkiisiiba way dhacdaa iyaduna ay dhacday in loo soo gelbiyey nabiga calayhi salaam khasaa'istiisana waaba ahayd inad isku hibayso inay xaaskiisii noqoto fadakhala caleyh waa u galay sala allahu calayh waali wasalam fa idaa imra'atun waaba haweenay munakisatun madaxa foorinaysa naag falfalaxsan oo fahmaysan oo ayaankeeda ayaankeed leh maba ahaba nabi maxamed baaba soo doonay inay qosasho yaaba la rabay waaba qandooda madaxay foorarinaysaayo waaba maqdiiran tahay faidaa imra'atun munakisa ra'saha madaxay foorarrinaysaaba qof walba harsan falamaa kallamahaa rasuulullahi markuu la hadlay calayhi salaam qaalad waxay tihi acuudu billaahi minka ilahay baan kaa maangalay nabiga isaa ku leedahay nabigana alay salaam isagaa yidhi man istacaadakum billaahi faaciiduuh ninkii ilahay inaga magangala magangeliya asagiiba maanta la yidhi ilahi baan kaa maangalay Ah, markaasuu nabiga alay slam qaala wuxuu yidhi qad acadtuki waan ku magangeliyey minii xaggayga ana xaggayga waad ka magangashay bannaanka kale faqaaluu laha waxay ku dhaheen atadriini man haada qofkaad ma garanaysaa aasaa ku lahayd faqaalat waxay tihi laa maya fa faqaaluu waxay dhaheen haadaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam waa rasuulki ilaahay ja'aki wuxuu kuugu yimid liyakhdubaku inuu ku doono kale mid kalena waxay u ekeysinaysay caaisha haweenka nabiga qaar inay ka dambeeyeen oo eh, ka dibdeen ilxaqi biahlika nabigu gadaal u ka sii daayey nabigii ilaahay oo inuu ku guursado rabay buu ahaa inaad dallacdo wax yarbaa kaaga xigta inaad lagu dallacsiiyo oo aad ummahaatulmu'miniin ku darmato qaalad waxay tihi ana kuntu waxaan ahay ashqaa mid ka shaqisan min dalika arrinkaa intaa keliya maa shaqinimadeeda iyo bacwnimadeede wax ka daran bacwnimadeeda intaa way ka darantah nasiib maanta nasiib xumada ugu dhacday bay ka hadlaysa ay ku dhacaysa nasiib xumada ku dhacday waan ka bacwsanahay waxaa wax ka daran bacwnimada waan hay way u dhacday iga daaya qaala sahl ba wuxuu yidhi faaqbala rasuulu lah sal slam yowmaidin nabigu waa soo gadoomay xata jalasa fii saqiifati bani saacida saqiifatu bani saacidu nabigu fadhiistay meel waxay daash ah oo korka laga harsado oo hadh oo hoos laga fadhiisto nimanka reer banu saacide iyo ansaar aws iyo khasraj ba mararka qaar iskugu imaan jiray meelay ku sheekaystaan oo ku biyi cabaan oo isku ogaadaan oo isku booqdaan bay hajir nabiguna marar buu u tegi jiray oo dhex fadhiisan jiray sala allahu aleh wasalam walidaalika aad u ooyeen oo u walbahaareen markay nabiga ay waayeen oo rasuulku u dhintay calayhi salaam saqiifadoodii buu nabigu tagayey huwa waa asxaaba isaga saxaabadiis uma qaala wuxuu asqiinana waraabiya lisahl buu ku yidhi sahl binu sacd oo dhallinyaradii ka mid a qaala faakhrajtu lahum waxaan u soo saaray hada alqadax dhiilkan faasqaytuhum fiihi markaasaan ka waraabiyey dhiil oo sharaab ku jiro qaala abu xasim baa wuxuu yihi faakhraja lanaa sahl wuxuu noo soo saaray dalika alqadax dhiilkii maalinta uu nabiga waraabiyey saxaabadiisa uu siiyey sharaabka ku siiyey iyo taabiciintii dambe u weelkiibu sidai u dhiilkiibu haystaa markaasuu banaanka noogu soo saaray oo yidhi waa ka dhiilkii fasharibnaa waan ku cabnay fiihi ah, dhiilkii nabi maxamed uu ku cabayba haddaan helnay annagana sharaab intaan ku subannay baan ka cabnay ah, meesha nabiga afka saaray calayhi salaam iyo taabashadii nabiga calayhi salaam iyo barakadiisii rasuulka calayhi salaam ayaa la raadinayaa qaala uma istahwahabahu waxaa ka hiba dalbay bacda dalika waxaa ka codsaday sahal camr bn cumar ibnu cabdilcasiis ayaa warnioo ii hibay intaasoo sanad adiga haysatay ku cabaysay isii waa madaxweynaha u ahaa ama muxuu ahaa eh, cafwan eh, Eh, eh, waxaa laga yaabaa inuu yahay dadkii ka dambeeyey fawahabahu lahu a cumar bn cabdilcaiiz buu uhibeeye oo siiyey cumar bin cabdilcaiiz ayuu u hibeeye oo siiyey kaaa sahalka unbay noqonaysaa dayib waana barakadii nabiga alayh salaam ba waxa la raadinayo rasuulka calayh salaam weysadiisa ayaa lagu oratami jiray oo la boobi jiray oo timihiisaa la qaybsaday sala allahu alayh wasalam oo maradu hal maalin xidhay buu saxaabi wuxuu yidhi nabi allow isii si loogu kanfo lagu kanfo cabdiraxmaan binu cawf oo gabadhiisii gabadhiisii dhimatay oo eh, la dhaqaayay buu u yidhi marada u horraysa ee kafanka iisoo sheega markaad dhaqdaan marada u horraysa aad saaraysaan ha noqoto xiq wey guntigeyga rasuulka calayhi salaam fa kaana mubaarakan biabihi wa ummi sala allahu aleyh waali wasalam wa fii riwaayati abubakr binu isxaaq qaala asqinaa yaa sahl sahluna waraabi buu nabigu ku yidhi calayh salaam taana waxaa weeyaan waxyaalaha noocaas oo kalea biyaha nsii biyo iidar arrimahaas oo kale laysa min asu'aali lmadmuum su-aasha madmuumkee la nacay ma aha dawaarrimahaaska dadku ay curfi iyo caado iyo dhaqan uleeyihiin in waxyaalahaas oo kale isweydiistaan isa siiyaan gaar ahaan rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam sharaf bay u tahay saxaabadu inay waraabiyaan rasuulka waxaddaana abu bakr bin abi shayba wasuhayr bin xarbi qaala xadaana cafaan ibn musa xadaana xamaad binu salm can thaabit can anas qaal laqad saqaytu rasuula allahi baan waraabiyey calayh salaam biqadaxi haada dhiilkaygan asharaaba kullahu sharaabka noocyihiisa oo idil baan ku waraabiyey alcasala malab ku siiyey wanabiyda sharaab la qooya waan ku sii walmaa biyo iska caadi waan ku sii wallamana caana waan ku sii intaasoo sharaab baan ku siiye weelkan isaga markaasaa la kala boob wan annagana na sii marka waxaa laga fahmaya xadiidku nabigu bashar buu ahaa yacdashu wayajuuc waa oomaa oo waa gaajoodaa rasuulka calayh salaam gaajadaa qaban jirtay oo oon baa qaban jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo daal baa qaban jiray oo hurdaa qaban jirtay sala allahu aleyh waali oo qoraxda kuleelkeeduu dareemi jiray sala allahu aleyh oo hoos buu lahaa sidaa wax allaale wixii juha oo dhanba ay hoos ula ama muxuu ahaa daata oo ba ay hoos u lahaayeen hoos buu lahaa wararka dhahaya rasuulka hoos ma leheenoo waxaas wax ka jira ma ah mubaalaqa lama baahno xubi rasuul calayhi salaam iyo maxabadiisa jaceylkiisa nafteena iyo maalkeena aan ka jeclaan waajib bay nugu tahay iimaankeena ka mid tahay laakiin waxaadan xadiid iyo aayad midna u haynin iska qalbi maaragtay uun laablakacun qofka inuu iskaga yir yidhaahdo wax saxa ma ah waxaan ugu filan shamaa'iluhu sala allahu alay wasalam shamaaishiisii iyo siiradiisii iyo sifaadkiisa qiimaha badnaa ayaa nagu filan in annaga ku barannoon ku jeclaanno sala allahu alayh waali waslm allah ala bilahi tawfiq sala allah waslm ala nabina axmed